wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaynu galabtu bilaabaynaa in sha allahu tacaala risaaladii lo odhan jiray sharxu alcaqiida alasbahaniya aw ilisfahaniya aw ilasfahaniya waa isku miduun lisheekh lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi ariiqadii horeynu kusoo soconnay ee tadmuriyada baynu ku socon doonaa in sha allahu tacaala tacliiqaadku inay ka bataan waa laga yaabaa maadaama kitaabku weyn yahay laakiin sida un baynu ku socoynaa maadaama cashirku uu iska yahay isbuucii hal maalin waxaan codsanayaa su-aalaha badan iyo muqaatacaadka iyo tadaahulaadka in la joojiyo wixii ishkaala ama cashirka ruuxa ka raaca darsiga kadib ha soo qarxiya in sha allahu tacaala ama si gooniba ayla soo xidhaa dee an la yidhaahdo taasi waa middaas kitaabka caqiida alasbahaaniya muqadimaad badan ooma baahno sharcu caqida alasbahaniya wax muqadimado dhaadheer geli mayno sidii tadmuuryada oo kale maadaama kitaabku uu yahay sharax matni caqiida ashcariya asaaran isagaa isharxi doona wadaadda mucaasirada waxay yidhaahdaan mutaakhiriintu mucaasiriintu kutubtooda muqadimaad bay nafta kaga gooyaan leanna bidaacadooda yar bay yidhaahdeen marka inay diibaajada hore iyo khaatimada wax ku qurquxiyaan mooyee nuxurka udhexeeya bayn adibaaja wa bayn alkhaatima iska tabaryar ama salafu saalix waxay yidhaahdeen bismi illaah kitaabu badil bay yaqaanaan marka waa iska waa rag iyo dagaalkii weeye kitaabka eh, sharca qiil asfaani waxaan u dooranay hal qodob inaan tadmiriyo ku xijinno hal qodob baan u dooranay kutubta sheekhulislaam ibnu taymiya sadaad ka warqabtaa waa ogtihiine waa dhowr qaybood kala duwan yihiin kutub naaqisoon dhammaanin kuwa u kuwa mawduuc mucayana tooganaya sheekhu ariiqadiisu waa la yaqaana haddee ku badan luqfidsiga ayaa ku badan oo waxaaba badanba isagoo mawduuc mucayana muxadada ka hadlaya inay yar tahay wuxuu ka tago baa iska badan hase kutubta mawaadicda caqadiga dhammaanteed taabanaysa waxba aan ka tegin buu kitaabku ka mid yahay kitaabkula mida kutubta shekhulislaam ibnu taymiina ma garanhayo oon ka ahayn minhaaju sunna kitaab la mida sharc aqiil asfahaniya xagga shumuulka oo uu taabanaya jamiic almasaa'il caqadiya usuusheeda iyo weliba tafaasiis daqiiqa ah fii kulli baabin min abwaabi alcaqiida kitaabkula mida ma jiro ilaa an minhaaj sunna kutubta inteeda kale mowduuc mucayana bay u badan yihiin kitaabka aad u qiimo badan daaru tacaarud alcaqli wanaqli la yidhaahdo mowduuc muxadad ah wtaqdiimu الnaqli cala اlcaqli waan laa tacaruda baynahuma ayuu mowduuciisu yahay lugfidsiga sheekhu iyo istraadkiisaa badan oo mawaadic badan taabanaya minhaaj kitaabkii ah tasiis tasiis اljahmiya bayaanu talbiis اljahmiya fi radd alaa maxay ahayd calaa bidacihim aradiya kitaabkaasu mawduuc mucayanoo sifaatka basuu ka hadlaya laakiin waa min aqwa kutubi sheikh oo hadda waxaa ku jira mabaaxif caqliya naqliya ku jirta mabaaxif xadiiiya ku jirta tafsiiriya balaaqiya wuxuu ka tegay mid falsafiya waa garanaysaa laakiin mawduuc mucayana ayaa u xoog badan wahaakada ama minhaaj الsunna waxaa weeye jamiic abwaab ayuu ku saabsan yahay maxaa yeeley shaydaankii kitaabka qoray ee radinaya qolyaha uu ku sheegay ibnu muahir alxilli alraafidi ayaa wuxuu ka tega jiray daa'ifo walba oon raafida ka ahayn ayuu soo ururiyey qabaa'ixdeedii iyo shunaceeda waxaasoo ku sheegay ilzaamaad marka waxaa la odhan kara waa fadaa'ix buu asagu u yaqaana ahli sunna wa fadaa'il raafida kitaabkaasuu ka wataa mawduuca ugu taga waxay ahayd inuu ku caddeeyo dadka ahlu sunnaha sheegto maca almuctasila maca alashcariya alkulaabiya almurjia karaamiya jamiica awaa'if oon raafida ka ahayn in fadaa'isheeda uu ku muujiyo qolyahan ahlu sunnana ku baabi'iyo ayuu ugu talagalay sheekhulislaam ibnu taymiya marka waad aragtay kitabka waad akhrideen wuxuu isku dayaya aya طaa'ifa inuu difaaco bilxaq wuxuuna caddeeyey bijadaara ku caddeeyey sheekhu in aysan jirin mas'ala ila tafrudan shico ah xaq ah laa yuujad ataxadaa ilaa qiyaami saac waa runtii amaka waa lalayahay min mas'ala ay la gooni noqdeen oon ahayn ma jirto hadday wuxuun ka sheegaanna ahlu sunnada uga horreeyey ahlu sunnuhu sheekhu marka difaacaya waa ahlu sunna bimacna alcaam fii minhaaj الsunna waan soo maray kitaabka marka minhaaj sunna sidaa darteedba mawduuciisa u ballaadhay maadaama naaqidku iyo muctaridku iyo shaydaankaasi uusan waxba ka tegin ahlu sunnan isku qabtay sharcu le horta ahlu sunna wada qabaan daa'ifa minhum baa qabta oo kulaabiya ama ashcariya ama mucusila ah ama daa'ifa almucusila albasriya albaqdaadiya markaasoo iyaga difaacaya daa'ifo walbaoo ka mida ah, waxaan raafido ka ahayn kitaabka minhaaj sunna waxay ka helayaan ruduud iyo difaaca madhabkooda la difaacayo oon kutubtooda ku jirin haddaad hadda difaaca keliya sheekhu ashaaciro difaacay aad minhaajka ka soo ururiso mujalad weyn buu noqonaya difaaca uu difaacay طaa'ifa albasriya almuctasila aw ilbaqdaadiya iyo tafaasiisha madhabkooda daqaa'iqda ka dhaceeya ee uu ninkan shaaciga intuu been ka sheego uu sheekhu saxaayo waa mujalad wax ku dhowbay noqonaysa mujaylid taqriiban marka daa'ifo walba waxay ku gar lahayd bannaanka keenay qaaciduu celcelin jiray sheekhtusu ku badnayd baa yaana ka muuqanaysa laabudda min macrifati اlxaqi wa raxmat اlkhalqi inaad xaqa garato waa laabudda uunkana u naxariisato oo markaad shayga xaqaa garato bidalaa'ilihi kitaaban wa sunnatan wa ijmaacan waictibaaran wa qiyaasan wa miisaanan waxaa kuu soo baxa haddana aad ogaato maqaalaat الnaas wamadaahibahum dawaa'iftu say isu khilaafeen iyo daa'ifo walba madhabkay ka madhab dhigata waxa ku xambaaray iyo waxa u geeyey iyo mustanadkeeda ma'hadkeeda markaad fahanto waxaa kuu soo bixi ninkan madiin xumo waxaan u sameeyey mise ijtihaad iyo dadaal baa meesha la maray axwaashii wadaadaha iyo maqaalaadka dawaifta markaad akhrido daa'if waxaad ku dhaaranaysaa nimankuba inay usoo dhaqaaqeen ba islaamka inay min jaxaabiya oo zanaadiqa sida qolyihii sheekhu dhihi jiray asalkooduba zanaadiqa ahayn waa nimanka shiicada asaasay iyo qolyihii jahmiyada asaasayba qolyana fahamdarroun baa qaaday sida khawaarijta iyo qolyo lamidoo ah wuxuu ku leeyahy sheekhu asalkoodii khayrdoon bay ahaayeen marka macrifat اlxaqi waraxmat اlkhalq iyuu aad kitaabka oga muuqnay kitaabkana marka ku soo xiga kitaabkan marka wuxuu kaga fiican yahay minhaaju sunnuhu minhaaju sunnuhu waxaa weeye kitaabkaani sheekhu wuxuu qabay buu ku taqriirinayaa sheekhu wuxuu qabay iyo ku taqriirinayaa lanna xagga sheekhu markuu joogo waa mujiib can jamiic اطawaa'if ra'yiga asagu shakhsiyan uu qabay ikhtiyaarkiisaa haaliban kuma sheego hunaa laakiin ikhtiyaaraadkiisii maqaalaatu ahli sunna oo maxda ah dawaa'if daa'ifowal meeshay ku dhuntay buu tilmaamayaa caqiida alashcari usuusheedii waxyaaba ay ku khaldameen nawaaqista ku jira naqaa'isteeda naqaa'idda ay hor yimaadaan iyo waxyaaba ay isku dareen waxaaso dhan buu sheekhu sharxayaa marka ninkii kitaabkan fahma uma baahan doona hadda kadib in sheekhulislaam hadalkiisa uu ku istaago shekhulislam ibnu taymiya hadalkiisa inuu ku istaago allahumma mabaaxid daqiiq oo mabaaxid alfalsafiya ah, oo kitaabu safadiya ku arki doontaan waan arin doona insha allahu taala dulmari doona haddii aan intaa ilahay nagu simay insha allahu taala marka kitaabka ikhtiyaarkaan doorannay waa ahamu kutub الshaykhi cala اliطlaaq ila an yakuuna minhaaj sunna ideed fahanteen baan filahaya markaa idin dooraya waa diidanaydeen laakiin haddaad fahmaysaa waxaan u dooray insha allahu tacaala howlo yaryar oo waasitiyey iyo meelaad ku ordaysaan aan wax badan kusii jirin inaad kor u soo kacdaan baa la doonaya kitaabka wadaadka iskale asalka risaala yarta mukhtasarada ah waa wadaadkii taqaani caanka ee usuuliga ahaa abi cabdillah shamsudiin maxamed ibn maxamuud ibn maxamed alasfahani saaxib alkaashif alkaashif can ilmaxsuud fii cilm اlusuul oo toddoba lix mujalad lagu daabacay mujaldar kutub alcilmiya waa arteen waa yaallaa naaqis weeye mujaladka wuxuu kaga dhintay kitaab اlqiyaas ma ku dhameeyey kitaab ulqiyaas ma ku dhameeye uu kaga dhintay ma dhammaystira kitaabku risaaladii maalowd aydii keenaysa wadaadkiiska lahaa wey alqawaacid اlkuliya fi lfunuun alcilmiya wadaadka iska lahaa wey oo kaga hadlay afar fani usuul الdiin iyo usuul اlfiqhi iyo usuul اlmantiq wa usuul cilmi اljadal afartaa fani uu kaga hadlay wuxuu damcay dhaheen qolyahan u tarjamaystay shaaficiyada ama ashaacirada inuu ku daro fanu اlfiqhi falam yaqdir calayhi liannahu lam yakun faqiha ka akhriya tarjamadiisa ayib wuxuu isku dayay inuu mukhtasar kooban oo usuusha fiqigana uu raaciyo iyo masaa'il fiqi oo muhiim jiddana uu awoodi waayey min aطahaara ilaa kitaab alxayd buu gaadhsiiyey markuu arkay inaysan quruxsanayn uu iska daayay dheh lanna fanigaba muusan aqoonin bay leeyihin qolyaha u tarjamaysta marka wax kitaaboo macquuloo fiican uu ka tegay labadaa kitaabee waaweyn baa jira iyo risaaladan yarta ah, ee mukhtasarada ah oo halbog ah iyada dhanba halbog shayga markaad fahamsan adigu muctaqad kuu yahay ama aad aragti aad qabto uu yahay adoo in badan difaacaysood ku dagaalamaysay waxaa kuu kooba inaad kusoo ururiso fii safxatayn fii safxataynkale inaad ku sharxda kuu suuragelaysa labaatan mujallad fahamkay ku xidhan tahay leanno sheega haddaad fahamto cibaarada doontaad isticmaalaysaa ood leedahay macnihii bay gudanaysaa idan intaasaan kaga tegayaa waxaa ikhtiyaarka keenay kitaabka wadaadka xilligu dhintana waa taqaanaan asbahani waa nin la yaqaano caan ah jadali mutakalim falsafi ayuu ahaa walam yakun mufasiran walaa muxadian walaa faqiihan waa la yaqaanaa raggii la caasiray mutaqilciid buu ahaa ninkii mutaqilciid aafeeyey ee caqiidada falsafiga sheekhu ka hadli doono geliyey weeye mutaqilciid waa mujadid qarni asaabic lagu yidhi ood aragtee nin la aqoono inuu iska yaryahay xilligiisii uusan jirinba hadduu jirayna sheikhulislaam ibnu taymiya ninka aafiye weeye sheekhuna kitaabka ku sheegay baqliciid caqiidadiisu inay tahay caqiida u dhow caqiidat alfalaasifa laa caqiida almuctazila walashaacira xataa wuu kasii liitaa wuu keeni doonaa risaalo la daabaco isagu leeyahay waad fiiri doon ka akhriyi kartaa dhib ma laha wadaadka markaaso waa qaniin can tacriif oo intaas idinkaga filan ama ibnu taymiya falaa kalaama fiihi waan iskaga tegaynaa asfahaan xaggey ku taallaa eraan bay ku taallaa asfahaan iyo isbahaan eraan bay ku taallaa tahraan bay u jirtaa kilomiter xagga koonfureed gobol weyn oo caana ayay u tahay caasimad iyo caasimad u tahay oo magaalo qadiimee taarikhoo la yaqaano culmo islam badan ka soo jeedaan aminkana dhisan hal muqadimo yaroo ku saabsan uh, alusuul almacrifiya oo laba daqiiqa aan ku soo koobo alusuul almacrifiya dabageli siyaas ay u noqoto waxaanu leenahay aadamuhu adduunka wuxuu yimaadaa asagoon wuxuu garanaya jirin wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an wajacala lakum alsamca wاlabsaara wاlafidata lacallakum tashkuruun uurka hooyada iyo minka waxaad ka soo bixi od banaanka iman adoo waxaad garanaysa uusan jirin wax cilmi ah ood leedahay uusan jirin laba shay baa laakiin markaad ifka imanayso kula socota aqoonti iyo macrifo kale ma jirte laakiin laba shay ayaa kula socdo budba la soo dhigo banaanka la iman alixsaas biاlalam wاlilhaam alfitri wixii lo odhan jiray inaad waxaa laxawgaa ama ku dhibaya xanuunka aad dareento bannaankaad la imanaysa waa la dhalanaysa iyo ilhaam fitri ah hagid rabbaani oo rabbi uu kugu hagayo waxa wanaagsan ku anfacaya labadaasaad bannaanka la iman ilhaamka fitriga ah wuxuu imanayaa markaad bannaanka soo baxdo ama alixsaas biاlalam bacda nafki ruux waa bilaabanaya adoo uurka ku jiran weli soo bixin saaday nafta lagugu abuuro ilaahay nafta ku geliyaba waxaad leedahay ixsaas biاlalam xanuunka inaad dareento laxawga inaad dareento haddii lagu qanjiidiyo haddii lagu qandhuufto waa dareemaysaa wixii dhibe xanuun ah ixsaas bilalm bannaanka markaad timaado ixsaas bilalamkii bacda nafki ruux kugu yimid ee ilaahay ku siiyey iyo ilhaamkii fitra hagidii rabbaaniga ahayd alidaa alcaama aynu ku sheegnay fii bacdi almajaalis ayaad la imanaysa saadaad u dhalato xuduntaba la gunto haddii lagu qandhuufto ilmuhu jaqaaq buu leeyahay eya لأnنه يحiس بالأlم wax yar markuu joogo wax macaan afku haddii loo mariyo wuu malabsanaya muxuu dareemayaa shaygan inuu macaanyuu dareemaya haddii shay kala loo mariyana wuu majiiqsanaya wuu majiiqsano waa diidaya wax yar kadib hooyadii naaskeedu afka la aadaya xoolaha waa aragteen hooyadood markay xalaha ka leefto ay ka dhammayso cawr ku istaagi dur wuxuu aadayaa xagga u dhuma afku aadi wareegi kadib naaskii buu doonanaya wa hada ilhaamun fitriyu ilhaamka fitriga iyo xisaaskaa bilalam ayay ka bilaabataa usuul macrifa albashariya aqoonta bini aadamku iyo garaadka iyo dareenka iyo garashada aan leena ilah nugu manaystay labadaasaa koo waa ah. ixsaas bilalam ixsaas bilalamka wuxuu noqon doonaa aslu xawaasi alkhams dareemayaasha shanta u taqaanaan asalkoodii weeye ama dareemayaal bannaankoo daahira ha noqdeen ama kuwo baaina ha noqdeen ilhaamkii firiga ahaa asna wuxuu asal u yahay alqiyaas alcaqli ilmihii yarkaa marka macrifadiisii way kobcaysaa way kordhaysaa ee ku salaysnayd ilaamkii firigaha ee qiyaaska caqliga asalka u iyo ixsaas iyo xawaasta khamsi uruq alxawaasi alkhamsi oo markaa ixsaas bilaanaam u asal u ahaa ku kordhaysaa waxay ku kordhaysaa markuu wax yar joogo darameesh si buu shaqaynayaa dhagihiisii aragtidiisii maqalkiisii taabashadiisii xawaastii baatinkayda wujdaaniyaadka loo odhan jiray taabashadii dhadhamintu urintii wax walba way shaqaynaya maxsuusaadko dhan buu dareemay yudrik bilmaxsuusaat waxyaabaha xawaasta dareemayaasha shanta lagu gartoo dhan kor iyo hoosba waxbuu kuyuu ku ogaanayaa ilaamkii fitrigaa qiyaaskii caqliga ahaabaa kordhayo yaqiisu cala almaxsuusaat ilmihi yarka yaqiisu cala almaxsuusaat wuxuu u dareemay ayuu wax uga qiyaas qadanaya asagoo maraya ariiqu listiqraa biariiqi اlistiqraa waa ilaamka fidriga ilahay yuu ku ilhaaminaya biariiqi اlistiqraa haddaynu kugu adkaata laga yaabaa laakiin aan yar miaalka fahansiiyo ilmaha yarkaa markuu wax yar joogaba gaajuu dareemayaa oohin buu bilaabaya oohin buu bilaabay hooyadii baa qada dhabtay saare naaska afuu aamusaya hawshaa markay soo noqnoqoto oo maalin wal markuu gaajo dareemo uu ooyo hooyadiina intay dhabta saarta naaska afka u geliso oo u aamuso waaga dambe wuxuu go'aansanaya qaacida kulliya oo ah mar walbood gaajo dareento oy hooyadaa dhabta ku saarto waxay sii wadaa naaski ma fahamteen macnahan ka hadlay maxaa dhici doona waxaa dhici doona od arkaysaan marar badan waad aragtay carruurta waad la soo dhaqanteene haddii intuu maalin uu gaajo dareemo uu jaqaqleeyo hooyada ay dhabta ay qaado wuu aamusaya cabaar hadday hayso naaska afka ugelin muxuu samay oohintii buu wadaya muxuu marka hore aamusay marka wuxuu u aamusay qiyaasan calaa maa madaa tajribadii caadadii waxay keentay kullama ay hooyadii kor u qaaddo oy dhabta saarto asagoo gaajaysanoo ooyaya in naas afka loo geliyo dantiisa uu gaadho markii la soo qaaday meeshan dhaxda la marinayo wuxuu yidhaahay hawlihii weeye iska aamu waxbaa sii jaaqaqlaynin dhaxda marka cabaar lagu hayo muxuu samaynaya oohintii buu sii bilaabaya mana aamusa ila afka loo geliyo naaski ayaydii oon caana lahay hadday qaado wuu aamusayaa naaska afkaad ay u geliso cabaar markuu wad waba ka waay muxuu samaynaya wuu idan maxaa kordhay qaacidu dejistay istiqraa buu sameeyey annahu kulamaa rafacat ummuhu annaha turiidu an turdica soo mar walba hooyada adoo gaajisa ay ku qaado ooyay waxay doonaysaa inay ku nujiso haddii aad waxaad u ooyaysaad heshana aamus bu hadduu waayo aa ooyayaa idan qiyaaskaasaa kordhaya wuxuu ku soconayaa an yudrika almaxsuusaata almaxsuusaati wayaqiisa wayaqiisa maa lam yudrik calaa maa adrakahu wixii uu haleelay iyo wixii kalooga qiyaas qaadanaya idan labada ariiq baa caqligiisu ku kordhaya keliya maxsuusaadka oo kordha oo ka faa'iidaysto iyo asagoo qiyaas isticmaala shaygani shay hebel buu la mid yahay waa shay ku cusub weligii u saaran xoogaa khasaadana kii hore tusaale gaban hadda nin weligii aan raadiya iyo adaacad maqal wadaadda allow oo in bir intay cod lagu duubo sida dadka ay u hadlaysa aan weligii maqal oo darkaa dhowr ka yimid haddii guri albaab ka xidhan la yidhaahdo uu maqad raadiya ka darooriya muxuu aaminaya ya wuxuu leeya meesha rag baa ku jiru leh meesha rag baa ka hadlaaya ila weligii raadiya ma maqal cod la duuba ma maqal waxaan ma yaqaano wasaa'ilkaad sheegaysaan muxuu arki jiray bini aadam nooloo hadluu arki jiray raadiya damdamlayn haddii loo dhex dhigo ka warrale ninka meesha dhex fadhiya meesha maxaa ka hadlay rag baa ku jiru leh dad uu ku dhaaranaya weliba war meesha rag baa ka hadlay muxuu samey ninkaa qiyaas cala alghaayib waa qiyaaskii istiqraagii aha taqaaneen wey qiyaasul istiqraa buu samaynaya ilmuhuna bihadi ariiqa ayuu ku soconaya waaka dambe hadda nin weyn oo caaqila oo caalima oo indhaha taagahaya ummadda rigaysanaya oo labada qowl abuur ka sii daynaya ayaad noqonaysa waxaad ka timidna waxaa weeye maxsuusaadka inaad ka shaqaysato wa an taqiisa cala almaxsuusaat qiyaasu alghaa'ibi cala ashaahid baa bilaaban aw ashaahida cala alghaa'ib muhimadda markaan ujeedo waxaa weeye labadaa mas'alo oo usuul macrifa ah sheekhu tarkiisin doonaa khaasatan qaybaha dambe ee marka samciyaadka la gaadho wuu ka hadli doonaa qaybahan horena wuu kaga hadli doonaa waana meeshay aafadu ka bilaabato inaad fahmi weydo waxa caqliga iyo qiyaasku keeni kare ku saxnaan kara iyo wuxuusan ku saxnaan karin alqaacida marka aad ka duulaysan waa inay noqoto shay walba oo macsuum uu sheego dannan aw qaطcan wajaba iqraaruhu wاliimaanu bihi hadihi caqiidatu ahli الsunna wاljamaca shay walba oo macsuum ka sugnaada imaa dannan aw qaطcan in la iqraaroo la rumeeyaa waajiba oon muran laga keenin hadihi ariiqatu ahli الsunna wاljamaca ilahiy rasuulkiis waxay sheegaan malaa'igtu waxay sheegto ariiq saxiixa wax nagu soo gaadha oo min xayu dilaala faa'ideeya qaطcan aw dannan aw min xayu اlisnaad faa'ideeya qaطcan aw dannan wajaba aliqraaru bihi wاliimaanu bihi waad ka badbaadaysaa marka aafadii ahayd taqdiimu اlcaqli can الnaqli iyo in suuq اlmucaarada baynahuma la istaajiyo waad ka badbaadaysaa alqaacida aثaaliثa taa usuul macrifiya ahayd alqaacida aثaaliثa waxaa weeye ti aynu soo maray ambiyadu iyo rususha lama yimaadaan bimuxaalaat اlcuquul waxay la yimaadaan bimawaaqif اlcuquul caqliga bini aadamka sariixa ee shubha iyo shaawa aysan gelin ee fidradiisa aan la badalin lagu tumanin wuxuu diidayo uu dafiri karo uu diidi karo lama yimaadaan ambiyadu lama yimaadaan laakiin waxay la yimaadaan caqligeenna daciifka iyo awoodeenna bulshada daciifka meelaysan gaadhi karin ilaahay inuu xog naga siiyo ambiyadu rususha xog naga siiyaan aladiina yuminuuna bilhayb oo inaga soo sheegnay gaalada iyo waxaan kaga duwannahay aadamahoo dhan haddaan muslimiinna waxaan kaga duwannahay in aadamuhu waxay rumeeyaanay dareenkooda maskaxdooda maqalkooda aragooda araggooda taabashada urinta dhadhaminta wax walbo aadamu uu arko hadama uu taabto wuu rumeeyaa maxaa la dheena inagu xaasashada lixaad dareemo kaloo lixaad oo ah aliimaanu bilhayb wax maqan oo alle iyo ambiyiisu inoo sheegeen waa in asna aan rumayno lanno caqligoonnu maba awoodi karaba caqligoonnu ma gaadhi karo aliimaanu bilhayb idan kulama ahbara bihi saadiqu danan aw aw qaطcan wajaba liqraaru bihi waliimaanu bihi waa الأنبياء والرسل لا يأتون إلا لا يأتون بمحالات أي مستحيلات أي الممتنعات شيء مستحيل كا أما ممتنع دعي كريم قبل أهم با أنبياء لما يمادان لكن وحي لا يمادان شيء أقوان تضيع عقلقاض وسنقاري كريم وما منا إلا له مقام معلوم مواقف العقول بالليلة maxaaraat اlcuquul mima taxaaru fiihi اlcuquul way ku wareertaa masidana ma sidana gaari doona saa darteed samciyaadka markaynu gaari doonno aliimaanu bilyowm اlaakhir waxaa laisku khilaafi doonaa aakharo inay jirto oo bacثi nashri iyo xashri jiro ma shay caqliga bani aadamka lagu garan karaa mise waa shay caqliguusan awoodi karin oo laga sugayo ambiyadu inay inoo sheegaan araajix waa shay lagu garan karo bilcaqli waاsamci qolyaha marka yidhi samciyaadka geliya waxay leeyihiin caqli laguma ogaan karo khabaru shaaric waa qiyaam in janno la abuuro waa waa awood ilaahay waa ficil khalqu الnaari wاljannati waa ficlu min alafcaal oo ilahay uu leeyahay awood rabbi weeye inuu sameeyo hawsha ayada waa inuu asaga inoo sheego in kii hagaagee muiica la jannayn kii caasiyaan la cadaabi waa masale khabariya bay leeyihiin hawlaan caqli lagu garta ma ah qolyaalkaas ka buskiciya mhe waa min aljaa'izaat caqligu ma dareemi karo wujuubu yowma alqiyaama wala mtinaacuhana ma keeni karo laakiin wuxuu ogaan karaa allaa maanica allaa maanica min wuquuci alxashri wاlbacثi wاlnashri lanna istixaaladu waa xukm caqlia daliil buu u baahan yahay wujuubkuna ah shayga aan waajibin xaggana mustaxiil aan noqonin maxaa ah huran inuu jaais waa min eh, aljaaizati fi lcuquul qolina halkaasay mari doonaan idan labada qaacido oo eh, saddexdaa qaacido alusuul almacrifiya almacrifa albashariya iyo in shay walboo eh, ku yimid fi akhbaari اlmacsuumiin la rumeeyo adrakahu اlcaqlu aw lam yudrik ayadna waa asal iyo ambiyadu asl laa ya'tuuna bilmuxaalaat wainama ya'tuuna bimuxaalaat اlcuquul intaasaynu kaga tegayna in sha allahu tacala nacam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المؤمنين وانصر اللهم الاسلام والمسلمين سئل شيخ الاسلام وناصر السنه فريد الدهر وحيد العصر بحر العلوم بقيه المجتهدين وقدوه المحققين تاج العارفين ولسان المتكلمين امام الزاهدين ومنار المجاهدين ورحله الطالبين الامام الحجه النوراني والعالم المجتهد الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد, بن عبد السلام بن تيمية أدام الله علو قدره في الدنيا والآخرة وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة وهو مقيم بالديار المصرية في شهور سنة 12 وسبعمائة أن يشرح عقيدة مختصرة ألفها الشيخ شمس الدين محمد بن الأصفهاني الإمام المتكلم المشهور الذي قيل إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء الكلام مثله وأن يبين ما فيها فأجاب إلى ذلك واعتذر بأنه لا بد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام فإن الحق أحق أن يتبع والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وليعلم أن الشرح المطلوب الآتي ذكره اشتمل ولله الحمد مع اختصاره على غرر قواعد أصول الدين الذي لم ينهض بتحقيق الحق فيه إلا الجهابذة النقاد من سادات الأولين والآخرين كما ستشهد ذلك ويشهد به وقت التأمل أهل العدل والإنصاف من المحقين المحققين والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم qaybtan ku saabsan alqaabta aada u fara badanee dheer ma aha wuxuu shekhulislaam ibnu teymiya uu qoray ama hadalkiisii ma aha ardadiisii iyo ninkii naasakha kitaabka sheekha ka qoray ama uu sheekhu u yeedhiyey ama uu ku dul akhriyey baa iska leh dhaqankaasna way ku badanta kutubta sheekhu u qoray ardadiisu inay alqaabtaas aad u fara badan ay la yimaadaan dhaqan bay u tahay waad ku arkaysaa wuxuu sheekhu ogol yahayna amaama inaga soo maray mowqifu min alalqaab almuxdatha bacd alquruun almufadala waynu soo sheegnay asagu raalli kama ahayn laakiin casrigii uu joogo wax iska jira ayuu ahaa wa ficlanna wuu mutaa sheikhu alqaabta ayada ah wuu mutaa raxmat ullaahi tacaala calayhi bal fowqahabuu mutaa qaybta raacdaa ee ku saabsan wadaadka asbahani almutakalim almashhuur aladii qiila annahu lam yadkul ila diyaar almasriyati axadun min ru'uusi culamaa ilkalaam miluhu waan yubayina maa fiiha waa runtii oo ninkaas waa jadali usuuli ah oo mutakalima faylasufa waa soo tilmaanay inkastoo aqoontiisa maadta usuul fiqhi aniga qiyaastayda aysan tabar badnayn an tabar badnayn aniga qiyaastayda kitaabkiisa alkaashif gebigiisuba waa ikhtisaar iyo tahdiib linafais اlusuul lilqaraafi laba kun iyo sideedii ayaan mise laba kun iyo waxay ahayd tobankii baan isku dayay inaan markaan dham akhriyo baab hadalka qaraabibaa asna ku muaalacayn jiray saa darteed wax maaddo cilmi ah oo ziyaadaada ah ama takmilaah ama jawaab ictiraad ah, ama ishkaal la saara uu ku korrayay kitaabka asagaa ma jiro bal waxaa la odhan karaa wuxuu maskhiyey cilmigii iyo quruxdii qawaaciddi qaraafi iyo hadalkiisa qiimaha badnaaba meel kaga dhaca la odhan karaa inkastoo wadaadaha ashaaciradu ay leeyihiin way tilmaameen ra'yiganwaadamur akhriya tarjamadiisa fi abaqaat ibnu subki wuxuu leeyahay kitaabkiisu waa mukhtasar can sharxi اlqaraafi qaacidadu iyadoo fadfaad oo ballaaranoo kala socoto qaraafi sheegaa isfahaani baa yaa tahdiibiya bal wuu tacqiidiyaa waad akhrin kartaan muqaaraneeya raafi wuxuu ka mid yahay ragga ilaahay u sahlay dadka inuu eh, malakatu tafhiim inuu wax ku fahansiiyo way u sahlan tahay biabsad alcibaaraat calaa ariiqati alhazali rag khaasaa jira culimo iyagoo kala aqoon leh oo kala aqoon badan baa laga yaabaa ninka aqoonta badnaa inuusan ku ficnaynba fahansiinta ruuxa wax la fahansiiyo talkhiiska iyo tahdiibka iyo dadka in wax la fahansiiyo culamo muslimiinta nin kula mida eh, hazaali ma garanayo anugu taqriiban hazaali nin kula mida ma garanayo ragga soo raacee dabaqada labaad noqon karu ku jiraa marka qaraafi ibnu taymiya ibnuqayim iyo ragga noocaasa qawaacidda qaraafi aad quruxsanayd ee ishkaaliyaadka usuuligo dhan buu kaga jawaabayey mararkuu naftu qabatana alciz uu kaalmaysan jiray haddana ishkaalaad ciz uu ka jawaabay dib busha kaga keeni jiray bacdamaa maata uu xijaabtay ciz dabadii oo dhan buu wadaadku tacqiiliyey marka malakadiisa marka usuuliga ah aniga ma jeclaysanin laakiin waxaa la yidhahda usuulin xiriir ah risaalo yarta uu qoray hadda alqawaacid alkuliya qaybta usuulfiqigana akhriya feeriya marka waa uun waxaa laga yaabaa xilligiisii inay uun talkhiiskaa iyo ikhtisaarinta ay awooddu ahayd hawlahan kale laakiin waa loo daayey waa ku fiican yahay malakadiisa kalaamiga risaalada bisaa kugu filan waad arki doontaa iyadu wuxuu sameeyey waa halbog waxaan umaleeyaa halbog weeye oo caqiida la shaaciru ku soo ururiyey qaybtan dambe sheekhu ka hadlay uu leeyahay kitaabka haddii kitaab ha la sharxo dariiqadan dad yar baa sameeya dad yar baa sameeya shekhulislaam islaam taymiya hortii maba garanayaba caqiida aadan aaminsanayn oo daa'ifo kale ay leedahay in la sharxo daa'ifadan loo insaafo wixida loo sharxay sidii rabta loogu caddeeyo waxay ku khaldantayna la sheego xaggana la radiyo xaqana loo gargaaro nin ugu horreeyaba ma garna calaa hada usluub laakiin waagor waxaa dhici jirtay fuqaha maalikiya inay sharxaan kutub shaaficiyo ama shaafici uu sharxo fiqu lmaalikiya ama xanafi uu sharxo fiqu shaaficiya kadalika way dhici jirtay laakiin baabulmuctaqadaad waa la kala baxay nin walba kiisa unbuu daba taaganaan jiray marka maadaama sheekhulislaam shaamna uu badnaa masarna uu badnaa labada baled buu ka dhexeeyey risaalana ay mashhuura noqotay fii zamanihi xaggana ay yar tahay ardada qaarkood waxay codsano celceliyeen in kitaabka la sharo saasuu ku sheegay oo sababka sharxa saasuu noqday muqadamada marka qaybta hore waa su-aashii iyo jawaabtu sheekhu ka bixiyey ee shafaahatan af ahaan wuxuu ku sheegay ictidaarkiisii baa la soo guuriyey bicibaarati hayrihi aw bimacnaahu lagu soo guuriyey ama hadalkii sheekhee kitaabada ahaa wuxuu ka bilaabanayaa gadaal buu ka bilaabanaya nacam axsan allahu ilaykum وأول العقيدة المذكورة قوله الحمد لله حق حمده وصلواته على محمد رسوله وعبده للعالم خالق واجب الوجود لذاته واحد عليم واحد عالم قدير حي مريد متكلم سميع بصير فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته نعم durbo idinku bilaabataan malaynaya dhib ma laha sheekha faahfaahin doono isagaan u dayaynaa sheekha sharxi doono waxaan ku istaagi doona insha allahu tacaala ma jiraan qaybtan hore marka lilkhaaliqi lilcaalami khaaliqun waajibun waajib اlwujuudi lidaatihi waaxidun caalimun qaadirun xayun muriidun mutakalimun samiicun basiir wax ishkaala kuma jira ila tahay wاdaliilu calaa wujuudihi ilaahay inuu jiro waxaa u daliila almumkinaat ariiqatu ibni sina abu cali wey ariiqada uu ku socdo ninka la yidhaahdo shamsudin asbahani abu cabdilaahi araasina uu ku soconay uruqda lagu sugo ilaahay wujuudkiisa jiridiisa waa afar ariiq baa u waaweyn sheekhuna uba sharxi doonaa ariiqan marka ariiqulmumkinaat baa la yidhahdaa alimkaanu wاlwujuub wujuubkana ilaahay baa iskale subxaanaه wa tacaala waxaan alla ka ahayna waa mumkin an yuujada waan laa yuujad in la helana waa suuragal inaan la helina waa suuragal marka imkaanka waa min afsad uruq ilaahay jiridiisa in lagu sugo alimkaan imkaan اlcaalam caalamku khalqigiisa iyo jiritaankiisa waa shay mumkina wa fanaahu wa cadamuhu waa mumkin in ariiqat اlimkaan la aado waa min afsad اuruq ee loo maray ilaahay jiritaankiisa iyo wujuubkiisa in la sugo ariiqa ugu fiican waa ariiqe waa ariiqu axwaali اlxawaadii makhluuqaadkan axwaashadaa kugu filan sanuriihim aayaatina fi اlafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq waa wad aragtaa cirki iyo dhulki iyo habeen iyo maalin iyo makhluuqaadkii aadamihii noolihii ma noolih o dhan wad aragtaa waxa ku imanaya yukawinu leyla cala الnahaar yukawiru nahaar cala اleyl yuliju leyla fi الnahaar wayuliju nahaara fi اlleyl yukhriju اlxaya min almayit wayukhriju اlmayita min alxay axwaalu اlxawaadiثi wاlmakhluuqaat ayaa axsanu اطuruq oo lagu sugo ilaahay wujuubkiisa iyo jiritaankiisa waana ariiqaة اlqur'an ariiqaة اlxuduud baa yaa raacda xuduud اlcaalam oo ariiqaة اljahmiya ah ariiqaة اljahmiya oo markaa leeda waa wax walbo xaadia waa makhluuq maa laa yakhlu min alxawaadiثna waa xaadi idan sifaat اlاkhtiyaariya sifaat اlficil o dhan marka halka aad ku inkirto aafo kaloo isna wata duruqda marka afarta waxaa u caansan ariiqaة اlimkaan iyo ariiqaة اlxuduud iyo axwaal اlxawaadi waa mushahada kugu filan maxaad oga faanta inaad imkaan aado imkaan waa fog yahay war shayga inuu makhluuq yahay oo jiro oo taageen waan aragna axwaasha isbedelkiisa iyo naqsigiisa faqrigiisa tabardaradiisa inuu waxba isu tari karin yaa igu filan inuu addoon daciif yahay am khuliqu min hayri shayin am hum lkhaaliquun intaasaa kugu filan inaad imkaan aaddo waa fog tahay xuduudkuna aafo badan baa ka timaada laakiin ariiqat lqur'an waa ariiqa naziha duruqdaa sheekha sharci doona insha alla fadaliilu calaa wujuud illaahi almumkinaatu waxyaabahan suuro gale almumkinu kullu maa siwa allah kullu maa siwa alwaajib alwaajibu wujuuduhu lidaatihi buu u jeedaa oo listixaalati wujuudiha binafsiha ay limtinaaci wujuudiha binafsiha waxyaaba mumkinaadka innagu kow ka nahay oo makhluuqaadkan ka mid yihiin adduunka meeran ma dhici kartaa iyadu inay is abuurto aduu inaad samayso ood is abuurto ma dhici kartaa ma dhici karto baa idinka tuuray idan listixaalati wujuudiha ay limtinaaci wujuud اlmumkinaati binafsiha ida waa mustaxiil daruura caqliya waxaa kaloo mustaxiila wastixaalati wujuudiha in mumkinaadku ay hirgeliyaan oo ay sameeyaan o abuuraan bimumkinin aakhara axad kale makhluuq makhluuq ma abuuri karaa abada mumkin ma dhici karo inuu isna abuuro mumkin kale wuxuu ku yidhi daruurata istiqhnaa'i اlmacluuli bicilatihi can kulli maa siwaaha tan danbuu cilaynayaa daruurata istinaa'i almacluul bicillatihi can kulli maasa wuxuu u jeedaa tan dambe yastaxiil yamtanic waxaan dhici karin an yuujada mumkinun mumkin shay makhluuqa oo cayna cayni baa laga hadlayaa iyo shaygii qaa'imka binafsihi laga hadlaya dawaadi makhluuqaadka shay mumkina in uu abuura mumkin kale makhluuq inuu makhluuq abuuro addoon inuu addoon daciifa ah war ma dhici karta wey qolihii mulxidiinta warkood iga daa yidhi hebla aniga heblaa gabadha hebla abuuray oday dhintay oo reerka ahaa oo dhib badnaabaa yaa yidhi gabadha hebla ee caaisha aniga hooyada sayna baa abuuray yani bal ibtirada eeg eh, uu dhintay marka hebelkaa gaal bay u bixiyeen qolyahan ogaadeen oo magac bay ku dhajiya ad waba sheegi maaya wasan u xanaaqeen qolyihii iga sii xigay marka ma dhici karto in mumkin makhluuq makhluuq abuura ma dhici karto wuxuu yidhi daruurata istinaa'i اlmacluum waxaa daruuro abuura istinaai lmacluul macluulku inuu ku kaaftoomo yaqni xugumku makhluuqu xaadidku mumkinku inuu ku kaaftoomaa daruuro ah bicilatiha taamada ahayd ee abuurtay can kulli ma siwaa shay kasta oon ka ahayn ciladaasu ka kaaftoomaya idaa meeshii la odhan jira weeye xukumka caqliga laa yucallalu ilaa bicilatin waaxida cilalka sharciga tacaduda yajuusu tacliilu اxukmi اlwaaxidi bicilatayn waa fi sharciyaati la fi اlcaqliyaat cila caqliya waa inay munfarida noqoto taama muujiba limacluuliha wuxuu u jeedaa marka haddii la yidhaahdo mumkin ayaa mumkin kale makhluuq ba makhluuq kale abuuri kara waxaa ka dhalan daruurat caqliya in mumkinkaas makhluuqa makhluuqa abuura uu ka kaaftoomo alla subxaana wa tacaala oo mumkinka la koobaad uusan noqonin makhluuq min jihati alkhaaliqi subxaana wa tacaala si tusaalgaa maala waxaa tidhi ood aamintay aw xasaan cabdullaahi baa abuuray maala idan aniga macluul baa noqonaya soo ma cilladii taamaden ka imidna waa maxay waa cabdulaahi cabdulaahi waa mumkinka ama makhluuqi koobaad weeye idan waxaa laazimaysa asagu inuu ka kaaftoomo aniga waacafsan aniga waxaa laazimaya inaan ka kaaftomo alkhaaliq subxaana wa tacaala maxaa yeelay anugu waxaana macluul cila taama cilada aan ka dhashay ee hirgelisay ee almuujiba asabab almuujib liwujuudi waa maxay waa cabdallah idan falaa axtaaju ilaa cilatin aaniya uma baahni idan waxaa ka bixi in la helo addoon makhluuqa oo xaadis oo mumkin ah, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan abuurin oo subxaan qaadiru shuqul ku ma dhici kartaa idan daruurata istinaa'i almacluuli bicillatihi اtaama lalcila muqtadiya waynu gaari doon cilka in la qaybin doono insha allah can kulli maa siwaahu taas idan waxay ka soo baxday waxaa ka soo baxay marka inaanan ay ka laazimayso daruura caqliya oo laakiin waana laazimka waa laazim baaطila caqlan wa samcan biاlitifaaqi واlijmac wاdaruura waxaa kaloo marka yimid waftiqaari اlmumkini ilaa cilatihi waxaa kaloo soo booday waftiqaari اlmumkini mumkinkii inuu u baahan yahay ilaa cilatihi waa tanaaqud baa ka dhexeeya marka aniga oma bahan cilo aan ka ahayn ciladii abuurtay tii abuurtana maxay ahayd mumkin soo ma ahayn ayadana waxaa ka laazimaya in u baahato cillo kale oo allah subxaana wa tacaala idan say ku dhici kartaa adiga oo makhluuq xaadita inaad ku kaaftoonto bicillatin xaadita bicillatin xaadiatin mumkin oo cabdalla miaalkan ka bixinaya cabdallii qudhigiisii mumkinkaay aniga haysiiyeyna ee eh? uu u sii bahdo ilaa cilatin taamo allah subxaanahu wa tacaala hadduu cabdulaahi u allah aniguna waan u bahan daruura caqliya wuu ujeeda markuu suuskuugu qabtay daruurata istiqnaa'i almacluuli bicillatihi taamati can kulli maa siwaah wa daruurata ku qadar iftiqaari almumkini alawali ilaa cillatihi taama idan waxay hawshu noqotay waxoo dhanba waxaa ka soo baxay cilo kayrkay ooma baahni waana u baahnaa ka soo booday tanaaqud baa ka yimid jamcun bayna naqiidayn waa fahanteen baylada wuxuu toogana wadaadku intaan baad wax ishkaal ku jira sheekhana faahinta laakiin aad af soomaaliya ku fahantaan baa raba wuxuu ujeeda wadaadku nacam أحسن الله إليكم والدليل على وحدته والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه والا لما كان واجب الوجود لذاته ضروره افتقاره الى ما تركب منه ويلزم من ذلك الا يكون من نوعه اثنان اذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال والدليل على علمه ايجاده الاشياء لاستحاله ايجاده الاشياء مع الجهل بها والدليل على قدرته ايجاده الاشياء وهي اما بالذات وهو محال والا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل فتعين ان يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب nacam qaybta hore way iska cadaan filaya inkastoo ay tahay naaru taxta aramaad ay balaayo ku qariyaan oo masalada tarkiibka loola jeeda dhibka badnayd ay ku jirto haddana inaan maqsuudka fahantaan baan rabaa wadaliilu calaa waxdati ilahi inuu keligiiya waxaa daliil ah annahu laa tarkiiba fiihi biwajhin murakabku waa mafhuum multabis ah fiihi ijmaal waishtiba waynu soo maray ayib intaasoo nooc buu noqdaa hadda kusii mashquuli mayno laa tarkiiba fii biwajhin gebi ahaanba ilaahay subxana wax tarkiiba oo soo gala laa fii afcaalihi wa sifaatihi wa daatihi ma jiraan wailaa lamaa kaana waajib alwujuudi lidaatihi ilaahay waaxid ma noqdon haddii tarkiib uu u baahdo <clears throat> murakibkii tarkiibkan keenay buu usii baahan lahaa wey marka waajib alwujuud lidaati muusan noqdeen wuxuu noqon lahaa muftaqir ilaa hayrihi buu noqon lahaa daruuratahe iftiqaari iftiqaari iftiqaari almurakabi ilaa maa tarakaba minhu wuxuu ka yimid ajzaada laga sameeye inuu u baahan yahay murakibka ajzaada isku rakibin uu u baahan yahay ilahina waa haniyun can hayrihi ayib <clears throat> wayalzamu min dalika anlaa yakuuna min nawci inaan waxaana ka dhalanhaya ilahay inuu subxaanaه wa tacaala uu munazahay can اtarkiib bijamiic اlwujuh waxaa ka laazimi anlaa yakuuna min nawcihi ilaahay oo kale inuusan ka jirin noociisii jinsi inaan waaxid wey id low lazima id low lazima wujuud الاثنين بالامتياز عفوا إذ لو, إذ لو, إذ لو كان عفوا إذ لو كان من نوع اثنان هذه نوعيس إلهي جنسه أن لما كجري لهايين محران لها waxaa iman lahaa wujuud الاثنين بالامتياز laba isku mida oon wax isdheryihin jirin ay adduunka joogaan wahuwa muxaalu qur-aankana caday inuu mustaxiil yahay low kaana فيهima آلهة إلا الله لفسدتا والدليل على إيجاده على علمه إله إنه علم إليه محاو دليله إيجاد الأشياء أشياء إنه أبور الفعل يعتمد على القدرة والعلم فل مرك الله سمين يو أما مفعول وكرر ليه فلك حب هاي قدرة محو رباه إرادة جازمة قدرة تامة محو كذا رباه العلم بما تريد أن تفعله إن أكتي واحد دون سنة سميس idan tiibuu kuu sheegay wadayilu calaa cilmihi iijaaduhu alashyaa abuurku ilahay adduunka abuuray makhluuqaadkana ku tusay inuu ilaahay caalim yahay liistixaalati iijaadihi alashyaa maca aljahli biha waa mumtanic suuragal ma aha waxaadan garanay inaad samayso allahuma inuu sudfo kaaga dhaca mooye kaaga dhacayoo kuuga hagaagtay mar kuma celin kartid idan laakiin ilahi subxaanahu caalimi waxau daliila ah, ashyaadan muxkamada ee makhluuqaadka ayuu rabbi sidaa u abuuray nacam axsan allahu ilaykum cafwan ma intanaan ka tegay wadalil calaa qudrati iijaad alashyaa waayo ima bidaati wawa muxaalun yacnii qudrada ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu daliila ah abuuray makhluuqaadki wahiya qudrada ima bidaati wawa muxaalun wailaa lakaana alcilmu وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب بس الذي مركز لو رجع إلهي مفاعل بالذات با بس هو فاعل بالاختيار وإنك سوى مرتيبه وتلمامية إلهي هو فاعل بالاختيار معني أبو كهالله إنه إلهي فاعل بالاختيار مع دليله مخلوقات بو سميه قدرته ودليل على قدر إيجاده الأشياء أي خلقه iyaguna takhliya ma qabaan ashaacira waynu gaari doonnaa wa hiya qudradii iyo ficilkii ima bidaat alfaacilu bidaat waxaa la yidhaahdaa shayga marka asaga la helaba shaygii kalee ka dhalan lahaaba la helayo isagoon doonaynin oon rabin oon dooranaynin buu ka an tasdura almakhluuqaat wاlashyaa can illaahi biduuni ikhtiyaarihi wa ficlihi wa iraadatihi wa mashii'atihi wey ay waa faacilun biabci waxay yidhaahdaan faacilun biabci فاacل بالذات قاadر بالذات haddaada marka ilahay waa qاadر بالاkhتiياar oo faacilun bilikhtiyaar looga jeedo war la rabo ilahay markuu doono abuuraa addoonkuu doono iska daaya yafcalu maa yashaa wayaxkumu maa yuriid facaalun lima yuriid idan waa faacilun bilikhtiyaar warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar taasaa marka waxay dhacaysaa in makhluuqaadku iyo alla ay kala dambeeyaan min xayu alazmina almuqadara ila inagu waan iska qadaraynaa ilahay baa naga garanaya masalada dawaam faacilati rabbi inay soo boodana de waad waad aragtaan bannaanka ay u soo booday taa inoo dambayso marka intaan rabaa inaan fahmo wahya ima biاdaati ay biاllusuumi wاlطabci wailaa lakaana alcaalamu haddii ay tahay aacilan uu ilaahay faacilun biاdaat yahay aw qaadirun biاdaat oo biطabci u yahay wuxuu noqon lahaa caalamkao dhan makhluuqaadka wa kullu waaxidin min makhluuqaatihi qadiiman ilahay soo qadiim maaha waxaa tiri marka waa faacilu bidaat maxaa ka laazamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu weligii jirayba makhluuqaad baa la jiray oon marna faaruqin liannahu laa yafcalu biikhtiyaarihi wa iraadatihi hadduu ku samaynaya biiraadatihi waاkhtiyaarihi zaman mucayan oo isagu duurtay lixikmatin baaliqatin buu abuuri lahaa walidaalika marka lagu yidhahdo maxay u dhacday ilaahi subxaana wa tacala samaawaadka iyo cirarka dhulka inuu abuuray xilligaa mucayanka ah waxaad leedahay iqhtada bihi alxikmatu lbaaliqa keentay lanna xakiimku ma aha ninka wax sameeya xakiimku waxaa weeye axadka wax sameeye xilligu munaasibka yahay sameeya qaabka ugu wanaagsanna u sameeya haddaad xilligaa doonto hadli karto xilligaa doonto aamusi karto Ah, laakiin haddii eh, lagu gooyoba eh, darooyin <laughs> lagaa sii daayey waa lagugu qosli sooma naqsi buu isbedelaya hadalka ficila inaad marno dhaqaaqdo marno fadhiisato waa gobanimo laakiin iska dawareegso marnaba aadan salka dhulka dhigin waxay isu bedelaysaa naqsi marka taasaa ka soo wahwa baailu in makhluuqaadku ay qadiimo noqdaan waa baail fatacayana an yakuuna ilahay inu noqdo biاlاkhtiyaar wahuwa اlmaطluub inaad faatiin bay ilata intaas iyada macnuhu ka wado nacam axsan allah ilaykum waddaliilu cala annahu xayun cilmuhu waqudratuh liistixaalati qiyaami alcilmi walqudrati bigayri alxay waddaliilu cala iraadatihi takhsiisuhu alashyaaa bikhusuusiyaat واستحالة التخصيص من غير مخصص والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك والدليل على كونه سميعا بصيرا سم... والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه ثم نقول كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فهو حق لأنه ممكن وقد أخبر به الصادق فيلزم صدقه والله الموفق نعم انت أيضا بمركة وإسكاع الضائرة في الأيام وهذا أنا إيوان باهندين ودليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي ويعني است... واستحالة عقلية الاستحالة العقلية كجرتها ما دعي كرتا shay aan noolayn inuu noqdo inuu aqoon yeesho oo awoodu wax ku sameeyo markuu doonana daayo ma jirto wey idan wasfu اlcilmi iyo alqudra waxay ku quntaa caqlan biاlxay idan sharط اlcilmi wاlqudrati waa alxayaatu wاdaliilu calى iraadati ilahi inuu muriid yahay wuxuu doono uu samayn karo iraadana uu leeyahay takhsiiص اlأshyaa makhluuqaadka uu ku gooniyooda rabiba uu daliila inuu rabi muriid yahay bikhusuusiyaatin cilmi baa lagu siin aan kan la siin caqli baa lagu badin kana lagu yarayn midab madow mid cad mid dheer kala duwanaansho afaf kala duwan idan in makhluuqaadkan la kala duwo wakhtilaafu alsinatikm waalwaanikum wa min aayaati weeye idan waxaa keenay iraadat ullah subxaana wa lixikmatin inuu ninkan sidan u galo adiga sidan ku yeelo xoolaha kugu yareeyo kan ku badiyo caqliga kan siiyo cilmiga kan siiyo quruxda muuqaalka midabka luqaadka dhaqamada akhlaaqda wax dhan la qaybiyo idan iraadu wahiya almukhasisa wastixaalatu takhsiisi wax gooniyeelid inay ku quntaan mustaxiila min hayri mukhasisin yani takhsiis in la yel cafwan in shay shay lagu gooniyeela mustaxiila min hayri mukhasisin asagoon la helin axadkii kuu gooni yeeli lahaa ayagu asalkan way dumin doonaa ashaaciro way dumin doona waa gaari doonaa laakiin iska yeel iska ogow ma dhici karto in shay lagugu gooni yeelo khaas u yeelato asagoo uusan jirin axad kugu gooni yeelay aلtarjiixu biduuni murajixin iyo akhasisu min hayri mukhasisin waa usuul sax oo qaطciyo ah laakiin asal baa shaaciro waa dumiyaan waan gaari doonaa markay difaacayaan akhطaء caqadiyo ay leeyihiin wاdaliilu calى kowni mutakaliman أnahu aamiru wanaahin ilaahay inuu amarna bixiyo waxna ummadda ka reebo ayaa u daliil inuu mutakalim yahay لأnnahu bacثa الرusul litabliiqi awaamiri wanawaahi walaa macna likowni mutakaliman إla ذalik ila اlأmru والnahy tadbiirka iyo maamulkaas kowniga ah iyo midka sharciga ah ayaa tusaya sifat اlkalaam rabbi inuu leeyahay wadaliil calى kownihi samiican basirin aلsamciyaat wa طariiqaة اlأshacir wالsawaabu sida sababka waxaa weeye aلsamcu wاlbasr waa sifataani tuhbataani bالsamci wاlcaqli caqliga lagu sugaya ma nadariba mise waa daruurin baa laisku hayaa aلsamciyaat yani ay اladila الnaqliya kitaaban wa sunna ujeeda intan dambe ee ku saabsan uma naquuludaas meeshaa dambe fahuwa xaqun liannahu mumkinun baa khata ah liannahu makhluuqun baa kugu filan lannu mumkin waa ariiqa baciida in loo goori liannahu mumkinun khalquhu wa fanaa'uhu wa icdaamuhu wujuuduhu wa cadamuhu waxaa ka wanaagsan in la yidhaahdo liannahu mumkinu he inaad tidhaahdo inahu mumkinu waa inaad tidhahdo innahu waaqicu innahu waaqicu markuu makhluuq laga hadlay waa in dhah waa makhluuqun xaadiثun marka shay iman doono qur-aanku jasmiyana waxaad leedaha waa waaqic ayib ka rabaa laakiin qaaciday leeyihiin baa jirta haddana aynu soo sheegnay ti aan marayna kullu ma akhbara bihi الsaadiqu wajaaza fi اlcaqli wajaba tasdiiquhu qaacidada yuu rabaa inuu asagoo ku fahansiiyo laakiin adigu mumkin aad u booddo waxaa kaaga fiican inaad tidhaahdo waa waaqic biikhbaar الشhaaric baa kaaga fiican hadduu shaygu cayn layahay laga hadlaayana waxaad leedahay liannahu makhluuqun xaadiثun imkaan waxbaa usii boodin laakiin asagu tiibuu u socdaa waxyaabahan qaybiyaadka ee cadaabulqabriga iyo munkar iyo nakiir iyo xawdki iyo miisaanki iyo saraadka iyo shafaacadii jannadii naarta waa maa yajuusu fi lcaqli an yaqaca wa an laa wa ahbara bihi saadiqu nabi maxamed iyo ambiyadii baana sheegay qur sheegay idan wajaba tasdiiquhu qaacidadaasu markaas oo ku socda nacam allah ilaykum وأول الجواب والشرح المطلوب من شيخنا أبي العباس أحمد بن تيمية المقدم ذكره قوله رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين ما في هذا الكلام من الإخبار بأن للعالم خالقا وأنه واجب الوجود بنفسه وأنه واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير فهو حق لا ريب فيه وكذلك ما فيه من الإقرار بنبوة الأنبياء عليهم السلام ونبوة محمد صلى صلى الله عليه وسلم وأنه يجب التصديق بكل ما أخبر به من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فإنه حق فإن هذه الأسماء المقدسة المذكورة لله تعالى منها ما هو في كتاب الله كاسمه الواحد والعالم والقادر والحي والسميع والبصير قال تعالى وإلهكم إله واحد وقال تعالى رفيع الدرجات ذو ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقال تعالى والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وقال تعالى إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومثل هذا في القرآن كثير واما تسميته سبحانه بانه مريد وانه متكلم فان هذين الاسمين لم يردا في القران ولا في الاسماء الحسنى المعروفه ومعناهما حق ولكن الاسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها يدعى الله تعالى بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنه وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها والعلم والقدره والرحمه ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدح والاسماء الداله عليها اسماء مدح واما الكلام الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق والعدل وإلى مذموم كالظلم والكذب والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تختص, بالمح... تختص المحمود كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشاهد والرؤوف والحليم والشاهد والرؤوف والحليم وال... والشهيد والشاهد والر... أحسن الله إليكم والشهيد والشهيد والرئيف والرؤوف والحليم والفتاح ونحو ذلك مما يتضمن معنى الكلام ومعنى الإرادة نعم نعم qaybtan horeena soo marray liannahu mumkinun taasi waxay ku salaysan tahay saan loogu khaldan waxay ku salaysan tahay qiyaamada iyo axwaal lqiyaama ma bilcaqli baa lagu ogaanaya mise bisamci haddaad qabto bisamci faqad baa lagu ogaanayaa mumkinun baad leedahay haddaad qabto laakiin caqliga lagu ogaanayaa mumkinun meesha ma taalo wade waa waa waa min alcaqaa'id wاlcusuul alati tuclamu bidaruurati اlcaqli wa daruurati samci haddaad leedahay lannahu mumkinu meesha imanayso ma imanayso hadaad qabto waa min aljaa'izaat yaad leedahay alcaqliya markaas le waa mumkinu fi اlcaqli waajibatun bisamci bisamci ayb markaas imanaysa sheekhu wuxuu bilaabay naqdigiisii oo in eh, ku dhisna cala insaafi walcadli oo ahaa in ruuxa aad naqdinayseen muntaqadkaa ah, loo insaafo oo wixii xaqa uu ku asabsado lagu ammaano lagu taageero waxba aan lagu xumaynin la dhi waad ku dhacsantihiin keliya aan loogu diidin shayga xaqa sheekh waa insaaf wuxuu hi in usuusha uu ka hadlo risaalada saa u yeeray halka bog ah uu ku ururiy hawsha ayadoo waxyaabaha loogu maadnaqayo uuna ku wanaagsan yahay wadaadkan kadibna adilow sheekhu tilmaamay kuliyo fi lasmaai wasifaat wuxuu u marka inuu tacliiqi bilaabo ilahay in la yidhahdo waa muriid iyo mutakalim yani ma soo ka ismin kasmin ilahay waa muriidun kitaabkana kuma imanin sunnadana kuma imanin mutakalimun oo bihada alxuruuf ah bihada lafdina kuma imanin buu sheekhu ku leehay in wasfu lkalaam iyo wasfu liraada rabbi loo sugo kitaabka qur iyo sunnadu ka buuxaa maxaa yeele shekh wuxuu kala qaadayaa baab اlihbaar walafcaaliya baab alasmaa اlxusna buu kala qaaday waadna arkeen tafsiirku geliyay maxaa yeelay kalaamku xikmu sheekhu kuu tilmaamo kalaam iyo iraado in rabbi loo sugo laakiin muriid iyo mutakalimka ismin aan qur-aanka sunnada ku iman xikmadeeda kuu sheegay lianna muriid haddii la idlaaqi lahaa waxaa soo wada gelaya muriid الshari wاlkhayr muriid الshari wاlkhayr muriid almadmuumi wاlmaxmuud shay caayanoo cambaaraysan axad doono iyo shay wanaagsan axad doono waa soo gelayaan kalaamkuna kalaam bilbaailna waa noqdaa bilxaqna waa noqdaa bilkhayri washari buu noqdaa bilcadli wa biljawri buu noqdaa kalaamku tatakalam biljawri watatakalam bilcadli idan waxyaabaha noocaasee labada baabba u dhici kara asmaa lxusna waa laga hofaa waa laga ilaaliyaa ismiga xasanka ilaahay uu leeyahay maxmuudatin faqad macnahaasuu sheekhu ku tilmaamay ad u aragteena waa uu faahfaahiyey kadibna wuxuu yidhi والله تعالى يوصف إلا بالمحمود دون المذموم جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء في أسماء تخت في أسماء تختص أما تخص بعض الأسقر المحمودة أسماء محمودة إلا تجعل كلام كان حنبار صنبا إلهي كل شيء مع الكلام maca almutakalim wixii looga baahnaa ama maca almuriid wixii looga baahnaa asmaa xusna ah oo macnihii kalaamkana xambaarsan iraadadeena xambaarsan maca almutakalim xambaarsan maca almuriid xambaarsan buu ilahay ku sheegay alxakiim xakiimku muxuu xambaarsan yahay waa ism min asmaa illahi alxusna wuxuuna kansanayaa alkalaam yatadamun alkalaam lianna xakiimku yatakalam waana mutakibal waa xakiim haddaad tidhaahdo mutakalimun baad ka wadaa maca almutakalim buu xambaarsan yahay wa maca almuriidna wuu xambaarsan yahay alraiim maca almuriid buu xambaarsan yahay lanna raxiimku waa inuu doono inuu naxariisto marxuumka asaadiq buu xambaarsan yahay maca almutakalim walaa yaxtamil ilaa macan maxmuudan yani sheekhu macnuhu tooganaya daqiiq wey wاlmumin nafsa shay muxuu xambaarsan yahay maca almutakalim yuminu lilmuminiin idan wاshahiid muxuu ambaarsan yahay maca almutakalim wاlxaliim muxuu ambaarsan yahay maca almuriid buu xambaarsan yahay xilmigu wuxuu keenayaa ilaahay inuu doono inuu ku cafiyo intaad ka nooshahay maalinkaad dhimatona madax lagu qabto dib lagu dhigo aakhare lagu cadaab haddana lagu daayo waa in iraadiya mashaa meeshu isoo galaan macaanidaasa marka oo mima yatadamanu maca alkalaami wa maca aliraadati saasuu sheeg ujeeda naam naam nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن الكلام نوعان إنشاء وإخبار والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب والله تعالى يوصف بالصدق دون الكذب والإنشاء نوعان إنشاء تكوين وإنشاء تشريع فإنه سبحانه له الخلق والأمر وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والتكوين يستلزم الإرادة عند جماهير الخلائق وكذلك يستلزم الكلام عند أكثر أهل الإثبات وأما التشريع فيستلزم الكلام وفي استلزامه الإرادة نزاع والصواب أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة كما سيتبين إن شاء الله تعالى نعم meesha hore saydna ugu khaldamay mima yatadamanu maca alkalaami wa maca aliraada iraadada ku qayda aliraada alkhayriya aliraada alkhayriya ku qayda saan lagu khaldamin waxay iraadadu diidanaa waa tii in soo wada gelaysa iraada alkhayriya iraada asayi ay soo galayeen markuu macnuhu hore sheekhu rabo inuu ilaahay ka anfiyo waa iraadada aan khayriyada ahayn wuxuuna sheegay aliraada alkhayriya iyo alkalaam asidq iyo mutakalim macnihiisii waxaa keensaday asmaadan asmaadana lagaga kaaftoomay maca almuriid ism almuriid iyo ism almutakalim lima yaxtamiluhu min macnayayn ilaahina asmaadiisa xusnada ma xambaarto waxaan ka ahayn hal taas marka aliraad alkhayriya iskaga qayda qaybta u dambaysa waxay kala wad fahmaysaan ama tashriicu tashriica ilaahay uu jideeyo eh, waajibaad iyo mubaaxaad iyo manaahiba fayastalzimu اlkalaam taa waa bannaankay taalla wa fi istilzaamihi istizaami اlkalaami aliraadata nizac fi istilzaamihi aliraadata nisaac kalaamku ma keensanayaa iraado نزاع كلامكم ما كنسنا يا إرادة هل الآمر مريد لما أمر بعد أصولي هذا مرتين هاي الأمر يستلزم الإرادة بعد أصولي أودحي عقدي كلامي أودحي أشاعري يا أهل السنة ولا الصعودة يعزلوا الجونة مسألة بالشيخ إشارية تفصيل كنا وحول الشيخ هو الصواب أنه يستلزم أحد النوع الإرادة وهي الإرادة الشرعية الدينية إن فهمتان برا amarka sharciga ah amar kowniga kama hadlaayo alamr asharci shaygaa sameeya ilaahay rumeeya nabiga taageera diinta ku dhaqma awaamirta sharciga ah tastalzimu ila amarku waa kalaam wa hada alkalaam yastalzimu aliraada addiiniya sharciya walaa yastalzimu aliraada alkowniya alqadariya saasuu sheekhu ku yidhi wasawaabu annahu yastalzimu kalaamkii iyo amarkii wuxuu keensanaya oon ka hadhaynin axada nawci aliraada iraadadii labadee nooc mid ka oo tee ah aliraada sharciya diiniya ilaahay hadduu iimaanna faro wuu doonayaa sharcan aan iimaanka la nimaadno hadduu naga reebo wuu doonayaa sharcan inaan xumaanta ka hadhno hadduu khayrna faro wuxuu doonayaa inaan khayrkaas samayno laakiin shay diiniin u doonaya rabbiyaan dhacaynin qadaa'an wa qadaran qad yuriduhu qadaa'an wa qadaran wa kownan macnahaasuu sheekhu ujeeda nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة والله تعالى يوصف بأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء وكذلك الإرادة قد نزه نفسه عن بعض أنواعها كقوله وما الله يريد ظلما للعباد وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسنى الماثورة المتكلم والمريد وأما ما يوصف به الرب تعالى من الكلام والإرادة فقد دلت عليه أسماؤه الحسنى وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق وأنه مريد بإرادة قائمة به وأن إرادته ليست مخلوقة وأنكروا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره وإنه كلم موسى بكلام خلق خلقه في الهواء واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود ومعنى قولهم منه بدا أي هو, أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم إنه بدا من بعض المخلوقات وإنه سبحانه لم يقم به كلام ولم يرد السلف أن كلامه فارق ذاته فإن الكلام وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف تكون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره ولهذا قال الإمام أحمد كلام الله من الله ليس ببائن منه ورد بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله بائن منه خلقه في بعض الأجسام ومعنى قول السلف إليه يعود ما جاء في الآثار إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية وقد قال تعالى عن المخلوق كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ومع هذا فكلمة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره وما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين كالحديث الذي رواه أحمد في مسنده وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن وفي لفظ بأحب, بأحب إليه مما خرج منه وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من رب وقول ابن عباس لما سمع قائلا يقول لميت لما وضع في لحده اللهم رب القرآن اغفر له فالتفت إليه ابن عباس فقال مه القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود وهذا الكلام معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم hadalkan dheere sheekhu uu jeediyey ee ku saabsan masalatulkalaam oo hadal iska cad oo bannaanka yaallo oo tamhiid qiimo badan iyo gogoldhig wanaagsan weeye wuxuuna saa sheekhu u yeelay maslaة اlkalaam yakun اllahi subxaanaه wa tacaala mutakaliman yaa shamsudiin alasfahani markuu ka hadlahaya muusan daliilkiisi bcan uma tilmaamin ilah inuu mutakalimun xaqiiqatan walow lkalaamu xaqiiqatan muusan tilmaamin ku wareega keliya inuu yahay aamirun wanaahin ilah inuu aamir iyo naahi yahay way ogolyihin mucsiley marka masaladaasu ku bilaabay waana masalo dhib badan saasuu ugu bilaabay uuna sheegi doonaa wuxuu sheekhu saa u yeelay gadaal ka sheegi doonaa keliya waxaa ku jira meeshaa dambe uu sheekhu kuu sheegay wuxuu ku leeyahay haddaad qur iyo ku aragta axaadiida qaarkood iyo kalaamu salaf minhu kharaja wa ilayhi yacuud kharajaha ka fahmin macna khaldan ah kharajaba haddii la sheego inuu shaygu yahay shay cayn qaa'ima ah munfasila baa'ina can wasfi aad ku tilmaaman tahay oo qadiimu nawca xaadit laaxaad ah oo tilmaanhaya awoodaan u leedahay xilligaa doontana aad samayn karto bimaashiiatika waqudratika waa laodhan karaa kharaja hadalka kaa soo baxay ma aha sifaadda bannaanka taalla hadalkaadii oo geed meel qotoma ama taallo iyo qori ma ah oo wasfi aad leedahay adiga kaa imanaya ka wasfin mawsuuf adugu aad tahay hadalkaa laakiin axad kalaa maqlaya marka mafhuumu kharaja iyo khuruuj ha ku khaldamin siday muctazila ugu qaateen sida eh, inay eh, ugu qaateen inuu kalaamku yahay kal acyaani alqaa'ima binafsiha wاlmakhluuqaat binafsiha oo kale uu la mid yahay ku khaldam intaasu sheekhu tilmaamay aaaar buu marka keenaa xadiidkaas uu sheeqayay ku saabsan nabiga laga wariyo min xadiidi abi umaama abi umaama dacfi baa ku jira dacfi baa oo wadaadka bakr ibn khunaysna waa nin lay bn abi sulaymna waa taqaanaan sidoo kale zayd ibn arطa canabi imaam waa munqaطic cinda almuxadiiin cinda almuxadiiin ciladaasuu qabaa laakiin macnuhu aharku tilmaamay marfuucan aw mawquufan daciifan aw muxtamalan wuxuu doonaa noqde waa macno saxiixa hadalka abubakr asidiq waa mashhuurun waana haabitu canhu hadalka ibn cabaas lam yahbut canhu hadalka ibn cabaas kama sugno sheekhu uu ku yidhi wa hada alkalaamu macruuf ibn cabaas ashuhratu laa tastalzimu asixata qad yakuunu lmawduucu mashhuuran wadaciifu mashhuuran kutubbaaba laga qoray mashtahara fi alsinat الnaas kutubbaa laga qoray muhiimadduna waxaa weeye hadalka ibn cabaas waxaa ku jira waxaa ku jira wadaad la yidhaahdo cali bni caasim madaaruhu hadalka ibn cabaas hadal qiimo badan weeye allahuma rab alqur'aani اغfir lahu faltafata ibn cabaas faqaala mah alqur'aanu kalaam اllahi laysa bimarbubin ay laysa bimakhluuqin minhu haraja ay minhu bada wa ilayhi yacuud waxaa ku jira wadaadkii la odhan jira cali bni caasim can cimraan bni xudayr alxadrami can cikrima mawna cabaas can ibni cabaas ninkaa cali bni caasim buu ku dul wareegayaa laba cilo marka aarku qabaa cillada koobaad waa dacfu cali bni caasim assaduusi cafan cali bni caasim alwasiti ayb marka waa laisku khilaafay jumhuur nuqaad waxay qabaan inuu yahay daciifun aciif adii nasaa-i waa matruuq buu yidhi yaxya bn maciin iyo zidna haarun labaad waa kadaab bay dhaheen waa nin aad u fog axmed baa odhan jiray waa iska muxtamal laakiin wuu gafaa wayusiru calaa khaa'ihi wayujaadil calayhi almuhim ra'yu jumhuur muxadiiin waxaa wey annahu matruuk adii matruuku lxadiid bal yaziid ibn haruun lawaasit wuu foga asagana isku qoys ahayen isku deganna ahayeena wuxuu yidhi maa zilnaa nacrifuhu bilkadib markaa rogta inaad uqiilbixiso marka waxaan leey waa kadibkii hayru maqsuudka ahaa zilna nacrifuhu ay bilakhtaa'i walisraari calayha ay bilkhata'i walisraari calayhi maad odhan kartaa cilladaa wuu qabaa waa cillo aan jamiica alطuruq uu leeyahay o dhanba ariiqaasoo kusoo gorgorin cali bni caasim alwaasiti can cimraan bni xudayr can cikrima ma bni cabaas cillada labaad imaam ibnu xudayr waa nin imaamoo iqo oo jabal oo ardo badan lahaa aarkan saa u qiimo badanee masalada daqiiqa ah ee muhiimka ka hadlaaya ee jaliilka ah كيف yatafaradu به علي بن عاصم الواسط ardadii kale aw wadaad hariiba ama allowsahala ama fahamka aan ka fiicinayn haddii la yidhaha sheekh hebel baan warkaa ka wariya xertikan wax sheega la waayo maxaad adaa smoothiyaan leenahay raggii sheekha laasimay soddon sana la joogay labaatan sana la joogay cimraan xudeer safaran waxdana raaci jiray xadiidkan maxay oga waran ikrima can cimraan xudeer adigoo daciifoo kadaab lagugu sheegay ama laguu sheegay ama intaad gefto haddana ku dhaarto ku dagaalamo defkaada seen kaaga qadanayna tafaruduhu can cali bni caasim cafwan can cimraan bni xudayr iyo dacfuhu fii nafsihi labada ciluu qaba aarku markaa kama sugno waxaad ku darsataa qaacida ay kuu sheegeen muxadiiinta waaweyn axmed bn xambal cali bn cabdillahi almadini cumaan addaarimi abu saciid cafwan cumaan bn saciid addaarimi ibn cadiy bayhaqi xufaad toddoba ah waxay yidhaahdeen qur-aanku waa makhluuq iyo hayru makhluuq can axadin min aلصaxaaba wa taabiciina kama sugno axadka ugu horeeye ee laga ka asaxay qur-aanku waa kalaam ullah hayru makhluuq u fiirsada kalaam ullah ma kama hadlayo qur-aanku inuu kalaamka ilaahay yahay wuxuu ka sugan can الصaxaabati wالtaabiciin qabla bidcati jacd bn dirham uu ka sugan yahay waxaynu ka hadlayna waa maxay nafyu اlmakhluuqiya waihbaatuha nafyu اlmakhluuqiya waihbaatuha laa yasixu can axadin qabla jacfar الsaadiq axmed baa sidaa sheegay oo weliba ahaa dadka ugu baahnaa markii lala doodayey munaadarada nafta loogu keenay ee lagu dilay ee lagu garaacay ee u doorsoomay ee lagu cadaabay dhowrka sano socotay fidnadeedu asaguna ku baabay laba sano gudahood dhibka ku socday yaa la warkan aad leedahay waa kalaamullaahi hayru makhluuq hal taxfaduhu can axadin qablaka can axadin qablaka jacfar asaada keliyu sheegay aradda cala jahmiyan waxaa ku maray daarima oole calmudin wuxuu yidhi yasixu can ruuxan ka ahayn can xadin qabla jacfar asaadiq jacfar ibnu muxuu aha jacfar muxamed ibnu caliy ibnu xuseyn ibnu abi aalib ayib asaguna taabici ma sida raajixa walaysa min ataabiciin lannahu lam yudrik axada min ataabiciin qodana qorana waxay u tiiriyaan adeerkiiba aabbihiiba u tiiriyaan u tiiriyaan almuhim qaacidada ay sheegeen eh, muxadisiintu iyo ali ibn caasim alwasit oo daciifa tafaruduhu cilalkaasu qabaan laakiin marka uun shuhradu sheekhu sheegayaan lagu khaldamin nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود كما استفاضت الآثار عنهم بذلك كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة عنهم بالأسانيد المشهورة لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره ولكن هذا دليل على أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأئمة قال أبو بكر الأعين سئل أحمد عن قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود فقال أحمد منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود ذكره الخلال في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد وما جاءت به الآثار مثل قول خباب بن الأرت تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه وروي ذلك مرفوعا ونحو ذلك أولى ألا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره نعم hadalka sheekhu waa cadyahay iyo kalaamka salafka masalada ku saabsan allah barakeeyo qaybtan dambe ee aarka khabaabna arad almaxfuudu anahu waxaa weeye fainaka lan taqaraba ila allahi ilayhi bishayin axaba ilayhi mima kharaja minhu meesha mima min kalaamihi baa maxfuud ah aarka duruqiis marka la jamciyo almaxfuud waxaa weeye fainaka lan taqaraba ilayhi bishayin axaba ilayhi min kalaamihi بشيء أحب إليه إلى الله من كلام كلام الله هذا هو المحفوظ سنة عبد الله رقمك سغاش شدح كفيرين كرتان أما المرفوع على وري سوى ضعيف سيد الراجحة قيبتا مركز شو حقوق الله ساري وحمون سلف ديدين ومنه خرج وإليه يعود وحيقول جيدان هذا الكو يا قرآنكو يا كلام كان إلهي بكب اللوضي أسونا كسو فلي آخر الزمان كما كتاب القرآن كان لقانا أسوء الله بنتونا ee ma aha intii geed lagu abuuray ama hawe lagu abuuray jibriil baa soo dafo cabiray ama nabi maxamed baa cabiray ama geed hadlaybu dhexda lagu abuuraybu muuse ka maqlay qolyaha marka iskaga khaldanta maslatu maadatu nataqa wa antaqa hadda horna waa idiin sheegay farqun bayna nataqa wa antaqa ilaahay subxaana wa taala sheekhuna wuu keeni doonaa isagaan ka faa'idaysana isagaa wuu keeni doonaa alqaacida ilaahi subxaana wa tacaala ma hadlaa baan isku haynaa takallama iyo ma ka hadliyey qaaluu anطaqana allahu aladii anطaqa kula shayin iyo naaqa way kala duwan tahay geedkan markuu ilahay hadalka ku abuuro wuu ka hadliyey soo maha ee geedku asagu ma hadlin waa laga hadliyey rabbi markuu hadlana maxaad leedahay naaqa wuu hadlay waa laga hadliyey iyo wuu hadlay wuu sheegay iyo waa laga sheegsiyey somalia way kala taqaanaa marka labadii baa iskaga khaldantay sheekh wuxuu rabaa inuu ku dhammaado waa maatatu nataqa asalku ilaahay baa ku hadlay kalaamka asagu ka yimid hadalku asagu ka soo fulay laa min hayrihi wa ila allahi waxdahu yacuud marka khuruujka ay kharajaha ku khaldan intaa buu sheekhu ka rabaa أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد بين السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم الذين يقولون كلامه مخلوق من وجوه كثيرة مثل قولهم لو كان مخلوقا في غيره لكان صفة لذلك المحل ولا اشتق لذلك المحل منه اسم كما في سائر الصفات مثل مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وكما في الحركة والسكون والسواد والبياض وسائر الصفات التي يشترط لها الحياة فإنها إذا قامت بمحل كانت صفة لذلك المحل دون غيره واشتق لذلك المحل منها اسم دون غيره فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره وسم وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحل دون غيره نعم intaad casharka dhex socotaan qawaacidda uu sheekhu tilmaamayo taqyiirku hadi alqaacida اlأuulى qaacida muhim jiddan meelo badan sheekhu kusoo celceliyo fahamkeedu haddaad fahamtana masalatu alasmaa waa sifadoo dhan waad ka badbaadaysaa aafooyinka ay ku dhaceen ahlulbidac oo dhan jahmiyo muctasilo inkastoo jahmiyadu ay maraatib tahay sheekhuna wuu tilmaami doonaa insha allahu tacaala saddex martabo jahmiyada alkhullas iyo mucsilada rudba aaniya ah iyo ashaaciriya kulaabiya rudba aalia uu yaqaana sheekhu hadi qaacida oo meesha lagu kala baxay wey waxaa lagu dumiyaa mucsilida mucsilada lagu dumiyaa mucsiladu maxay qabaan ilaahay waxay dhahn waa mutakalim walahu kalaamun bikalaamin qaama bihayrihi oo geed ah geed ba hadlay ama laga hadliyey hadalkii geedka laga maqlayba wa ilahay baa waa kalaam ilaahay idan wuxuu lagu yidhi sifaadka waxaa lagu yaqaanaa meeshay ku qumaan ayaa sifada magaceeda iyo xukumkeeda iyo wasfigeedaba qaata hadda korna waan soo kala qaadnay cinda bacd ahlicilmi farqun bayn alwasfi wasifati cinda nuxaad walahl carabi waa isku mid sifiya wasfi laakiin cinda lugawiyiin way kala duwan tahay bukhaari baa waqti ku bixiyey kitaabkiisa khalqu afcaal cibaad الصفة waa almacna الqائم bالشhخص والmaحل والwaصف waa qowl الwaasiفi hadda kormeyna soo tilmaamay sheekh maxamed waan soo tilmaamna filaya mise risaalo kale waxaan ku tilmaamay caf inaan ku tilmaamo dha maxamed waa sidaa iyo sidaa hada huwa alwasfu waxa aan kugu tilmaamay eed leedahay ee aad ku tilmaaman tahayna hiya sifatu haddaan dhaho fulaan waa caalimun mujaahidun saadiqun cadlun xakiimun khabiirun hebel aan waa maxay hadaa wasfun tilmaanta aan ku tilmaamay iyo ammaanta ku tilmaaman tahayna hiya sifatu asifatu waa almacna alqaa'im bishaqsi qowlulwaasifi waad fafahanteen balfalya labadaa isku khaldin haddaad isku khaladaan buuhi bukhaari dabageliska idiin baxaaya wuxuu caydhsanayaa wadaadka maxamed yaxad wahli nimanba ku caydhsanaya sida loo badaya laakiin lama kala saaro markaad kutub kalaam iyo caqiida marayso sumad baalay wasfigaan saas weeye sibadan haddaad laakiin nin kala qaaday wuxuu u jeedaa farqun macno aad ku tilmaaman tahay ood leedahay iyo macnihii aad ku tilmaanayd inaan kugu xariiro on kugu tilmaamo on kugu sheego soo ma kala duwan laba macno kala duwan sax wey ayb marka eh, haddii marka tilmaan aad leedahay tilmaanta waxaa qaata xukumka tilmaanta iyo magaciisa waxaa qadanaya maxalkii tilmaanta laga helay waa markaynu ka hadlayna alawsaaf aan ka hadlayno haddii acyaan laga hadlay meesha macno khatara ku jira markaan awsaafi macaani ka hadlayna wey ana almacna إda qaama bmaxalin caada ismuhu wa xukmuhu ilى dalika اmaal la duna hayrihi laakiin acyaanta shay cayna hadaad aad wado ama lagugu arko magac baa lagaaga bixin karaa ka taamirin walaabinin waa lagu khaldamaa farqun bayn alacyaani wاlmacaani aada loo fahmo mucusile markii qaacidan cunaha lagu qabto meelay u baxaan waaye waxay dhan waa fi luqati waxaa la helaa shayga in lagu tilmaamo wuxuusan asagu lahayn oo uusan ku tilmaanayn oo macna ku qunsan oo asaga ku jira aan ahayn ninka timirta iibiya waxaa loodhan bay dheen taamir walaysa tamru qaa'iman bihi ninka caanaha iibiyana waxaa loodhanhayaa laabinin walaysa alxaliibu qaa'iman bihi maxaa la yidhi farqun bayn almacaani walacyaan inaad fahanteen muhimjidda wey timirtu iyo caanu macaynba mse waa sifo hebel waa suuqlaa la dhihi suuqley caanooley inagu waan dhahnaa caanooley caanooley iyo hiliblayaal iyo maxaan dhahnaa kanwaanlayaal yani inagu waan kala qaadna macaanida iyo iyo acyaanta waan kala qaadna macaanida afcaasha waxaan ka hadlaynaa la yidhi asifaan ka hadlayn maana ka hadlaynin cayn iyo jismi qaa'ima madax bannaan yanfasilu can الshaqsi wayaquumu walaa yaquumu bihi marka meele u dhaqaaqaan bay waayeen qadaa iska ogaada marka saasuu sheekh ku yidhi saasuu ku yidhi sheekhu macaha uu kugu tilmaamay qaacidada marka meelo badan waa aniga gelin jiray oo wadaad igula dagaalameen ninka kufriga sameeya ninka shirkiga sameeya ninka bidcada sameeya waxaa la odhanayaa mubtadic ishtuqa minhu usmi liqiyaami اlbidcati bihi waxaad dhahaysa waa kaafir waa mushrik liqiyaami اlkufri washirki bihi masalaة اlcuquba masale kale oon shuqulba ku lahayn لأن العقوبة لا تستلزم لا تلزم الكفر ولا الشرك ولا البدعة وحكم سمعي العقوبة والتعذيب وحكم سمعي محض لا يدرك لا إلا بالسمع لأنه يجوز على الكريم أن يعفو مشرق رب إنه تشني رب ما أوامس ما أوام intuusan rabbi noo sheegin inuusan mushrik jannaynayn shirkina uusan dhaafaynin caqligu muxuu xukumi lahaa yajuuzu غufraan الshirki kama tukfaru almacaasi wاdunuub nafs الshay lanna waa dembi laga galay alla kariima oo raxiima yajuuzu calayhi alcafu muctila xataa banaysa hawsha ayada laakiin bacda khabari الsaarici bay hawshu xidhantay khabari shaaric baa yaa isku dhammaatay in allah laa yakfiru baa soo bood lagu kala tagmidda ayadaa haddii shayga sifa laga helo sifada ama ha noqoto sharciya ha noqoto luqawiya ha noqoto xurfiya ushtuqa laha minha smun xukumkana ayadu u laaban oo mutakalimku waa hebel kaafirku waa hebele cabdiraxmaan oon kufriga ku dhici la dhihi maayo wuxuu ku sifaysan yahay kufriga casaan xukumka anuu ii laaban hadday la icqaabin anaa la icqaabi loo ciqaabi maayo magaca laysiin iyo wax layla mari iyo xukm layla waxaa iskale faacilkii ama alcuquuba qaacidadan marka tarkiisiya kutubta sheekh wuu soo celceliyaa wuxuuna sheega waa min adaruuraat alcaqliya odhan doonaa mararka qaarkood sabciiniyada tisciiniyada wuxuu le waa qaacida daruuriya caqliya afar xugun buuna kala saari doonaa sheekhu afar xugun buu keeni doonaa oo wuxuu labana waa luqawiyataani mid labana waa samciyataani ibnuqayim baa qaata isaguna faahfaahiyey kitaabkiisa asala waxukmu taarikiha marka qaacidadan cadu calayha bاnnawaajid litanjuu min almazaaliqi wاlmahaalig in sha allahu tacaala nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وطرد هذا عند السلف وجمهور أهل الإثبات أسماء الأفعال كالخالق والعادل وغير ذلك وأما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده المفعولات المباينة له ويشتق له منها اسم فقوله متناقض ولهذا نقضت المعتزلة قول هؤلاء بما سلموه لهم وبسط هذا له موضع آخر نعم muhim jidan bushektu qaacidadan inaad dhardiso waa laazim wa tardu hada cinda salaf wa jimaac اlisbaat inaad sidaa tidhahdo waad ku badbaadi jamiica sifaat baad sugaysaa sifaadkii khabariga ahaa sifaadkii alisbaat alikhtiyaariya oo loo yaqaan sifaat alafcaal afcaal llahina la yidhaha mararka qaarkood dhibba ma laha waa sifaadka iyo afcaasha taquumu biاllaahi bimashii'atihi wa qudratihi idaa shaaa facal waida shaaa lam yafcal waa mutarida shay walba oo rabbi subxaanahu wa tacaala lagu tilmaamay waad ku tilmaamaysa mar walbana waxaad leedahay xukumka allah iskale allah ku tilmaaman magac baa looga dhambali haddaan shaaricu diidin magac looga dhambalo asmaa ulafcaal oo loo ujeeda fii asmaa lafcaal meelay ku qoran tahay wuxuu ujeedaa ashaacira marka meeshaan ku tanaaquday ilaahay waxay leeyihin waa khaaliq asmaa ulafcaal wey lianna ismigan khaaliqa xagga ka yimid min ficlin huwa التkhliiqu التakhliiqu ilaahay baa abuuray uunkan maxaa ka yimid ismu اlkhaaliq baa rabbi loo bixiye ku leeyihi idan waxaad leedahay magacan alkhaaliq ah id ilahay u bixiseen wakadalika الraasiq لأnnu waa min اlإrزاaq almuxyi wa min اlإxyاء almumiit wa min اlimaatati ficilkii iyo wasfigu qudhigiiso ixyaaga ah iyo imaatada ah iyo takhliiqa ah iyo irsaaqa ah icaaga ilaah waa muci bay ku leeyihi idan rabbi waad siiseen wasfigan rabbi kuma qumaayo marka fatanaaqatun baa maxaan isku ogeyn asifatu idaa qaamat bimaxallin ushtuqa minha smun lidalika almaxalli baan isku ogeyn wacaada xukmuha ilay ila maali duuna ayrihi so iskumayna ogeyn haddaba iyagu waxay qabaan ilaahi subxaanahu wa tacaala mafcuulaad buu leeyahay oo makhluuqaad ah laakiin laa yaquumu bihi ficlun oo takhliiq ah oo irsaaq ah oo ixyaa ah oo imaato ah oo icaa ah lanno falka hadduu sameeyo waxaa ka iman bay leeyihiin falka waa fal xaadita waa mutajadid xaadia wamaa laa yakhlu min alxawaadiثi fahuwa xaadiثun saa marka u laazima rabbi inuu xaadiثu makhluuq iyo jismi yahay hala inkiro sifaat waxay u inkireen wey sifaat اlikhtiyaariya waxay u inkireen wey idan wuxuu ihi sheekhu waama man lam yatrud ninkaan toosinin oon muطarida ka dhigin mutanaaqid wey waxaa la ilaahay waxaad ku tilmaami asmaabaad siin sifaadkeeda aan laga helin ad ogolayn waayo cindahu afcaashuna waa almafcuulaat almubaayinatu lahu farqun bayna ficl اllahi wa mafcuulaatihi tusaale gaaban miiskan waa maxay waa mafcuul yaa sameeye injineer baa sameeye ama fuundi baa sameeye fuundi iyo miis iyo samayn way kala duwan yihiin fuundigii waa faacilkii hawshuu qabtay ee musbaariy alwax intuu keeno oo miisaamay oo qiyaasay uu isku dhakabiyeen waafal uu sameeyey waa ficilun maxaa ka soo baxay mafcuulo miiskan ah ruuxbaa wax siisay muctigu waa kuma waa adiga wixii aad samaysana waa maxay ictaa oo ficila ah. maxaa ka dhashay hebeloo wax la siiyo jeebka buuxo ficilkiibay marka diidan yihiin waxay leeyihiin ficilka ilaahay la sheegahayba yafcal waa maxay ilaahay makhluuqaad buu leeyahay haddaba makhluuqaadku ilaahay ma abuuray waa yahay oo ficil malay hal lahu takhliiqu hal lahu ficlu yusama التakhliiq واlإijaad واlإxyاء واlإrزاq واlإcطاء واlإmaatة yaquumu bihi kama yaquumu bihi اlkalaamu واlcilmu واlqudraةu laa bay ku leeyihiin idan ficilka ilahay agtooda waa maxay waa mafcuulaat ay makhluuqaat mubaayina ay mufaariqa lilah ee maha awsaaf iyo afcaal taquumu bidaat اllahi subxaanaه wa tacala ka ficlin wa ka waصfin wa ka sifatin ma isbaan wadadaal macnaha sheekhu mark baabi'inaya faqowluhu mutanaaqidun limaada liannahu ishtaqa lilahi ismu اlkhaaliq min غayri qiyaami min غayri qiyaami waصfi الtakhliiqi biاllah iyana wada soconnaa waa mutanaaqid marka way ka garheen mucilo qolya hadda uu leeyahay sallamuun way dumiyeen waa asalkii ku fashilmina ashaaciriy ee mucilo halkaa ay ku dhegtay halkaasay ku dhegeen waxay dhaheen ma annagaa nagu diideen ilaahay waa mutakalim walahu kalaamun xaqiiqatan maca ana alkalaama uu yahay sifo iyo wasfi taquumu bihayr illah oo iyo hawi lagu abuuraayo markii la yidhi maxaad magac ilaahay u siiseen sifana u isaga aan ku qumayn waxay idinkuba ilahay waxaa siiseen ismu alkhaaliqi wاlrasaaqi asmaadii bay sii daayeen ilaahayna waxaad tidhahdeen wasfi ma laha ficilkaad takhliiqi iyo iijaadkana kuma qumayo marka meel geeya ilahi waxaa tira waa muxyi waa mumiid waxaa tira waa raasiq waa khaaliq biduuni min غayri qiyaami hadihi اlawصaafi wاlafcaali biاllah fadacwa kdacw wاlmadhabu kalmadhab fama alfaariq bayna muctazila way ka jawaabi mana ka jawaabi karaa ilaa qiyam saaca lannu asal baas haddaad adugu ta'siishato laba un baad ku badbaadi kartaa ilaahay intuu kuu gargaaro ood insaafto ood magaca kaa hallaabahay waxaad iska daysa inaad taraajucdo ood akhta'tu waa ka noqday odan ceeb u arag haddii laakiin ay noqoto indha adayg waa waa dhaxalgal hawlihii reemudug ay noqoto haddii halkan baad ku baabi'o waxaa ku qabani qolihii kaa daraaba halkaa kugu dheg hal mucsulo ah oo aafaah oo hadday si walba oga liitaa ashaaciro ayaa ka gar helay shuq kaaga digaya raxmat ullahi tacala caleyh qolyihuu sheegay oo ku leeyahay cindahu lmafcuulaat lmubayana lahu waa alkulaabiyatu wاlashcariyatu nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والمقصود هنا التنبيه على الفرق بين المتكلم والمريد وغيرهما حيث جاءت النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير ولم تأت باسم المريد والمتكلم بما يدل على مطلق الإرادة والكلام وإنما جاءت بما يدل على الكلام المحمود والإرادة المحمودة لا باسم يشترك فيه المحمود والمذموم وأن الكلام والإرادة مما يقوم بالرب تعالى ويوصف به ليس ذلك أمرا منفصلا عنه كما تزعم الجهمية والمعتزلة والتنبيه على أنه لو كان كلام الله مخلوقا في محل لكان ذلك المحل هو المتكلم به وكانت الشجرة مثلا هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولوجب أن يكون ما أنطق الله به بعض مخلوقاته كلاما له وقد قال تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر وقال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه, الع... إني لأعرفه الآن وقد سبح الحصى بي... بي... بيديه حتى, حتى سمع تسبيحه وأمثال ذلك كثيرة والله هو الذي أنطق هذه الأجسام فلو كان ما يخلقه من النطق والكلام كلاما له لكان ذلك كلام الله كما أن القرآن كلام الله وكان لا فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيره من المخلوقات وهذا ظاهر الفساد وكان قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلم فإن حقيقة مذهبهم أن الله لا يتكلم ولهذا قتل المسلمون أول من أظهر هذه البدعة في الإسلام الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري القسري في يوم النحر وقال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم مجازا ثم بعد ذلك أظهروا القول بأنه متكلم حقيقة وقرروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره وكان هذا من التلبيس على الناس فإن المتكلم عند الناس من قام به الكلام لا من أحدثه في غيره كما أن المريد والرحيم والسميع والبصير والعالم والقادر من قامت به الإرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة لا من أحدث ذلك في غيره غيره وكذلك الإرادة فإن من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول إنه لا إرادة له كما يقوله من يقوله من المعتزلة البغداديين ومنهم من يقول له إرادة أحدثها لا في محل كما يقوله البصريون منهم وشيعة المتأخرون وافقوهم على ذلك ولهم قولان كالمعتزلة وهو من أفسد الأقوال من وجهين من جهة إثباتهم صفة لا في محل ومن جهة إثباتهم حادثا أحدثه لا بإرادة نعم waqtiga waa gabagabaamiya masaladii aan soo sheegay wakaa sheekhu idin kala qaaday qaacidat alfarqi bayna nataqa wa antaqa iyo masalada ku jirta muhiimka qaacidadaas yaa la ilmaamina insha allahu tacaala marka ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa uu ka hadliyo dhan wax walba uu ka hadliyo hadalkiisa haddii asaga loo tiirinayo kullu kalaamin fi lwujuudi kalaamuhudii nacari waa soo boodi nacari muxuu yaha ta'i almulxid wuxuu kullu kalaamin fi lwujuudi kalaamuhu sawan calayna nasruhu wa nidaamuhu buuhi ha noqdo manhuur ama ha noqdo ama tiraab ha wax walbo hadal adduunka ka jira ama doofaar ku hadlo ama dameer ku hadlo ama daanyeer ku hadlo ama muslim ku hadlo ama gaal ku hadlo waa hadalkii ilaahay lanna waa asli mutarida waa sax asalkiisu asalka ashaacira haddii la maro saasaa ka laazimi sidaa darteed sheekhu wuxuu yidhahdaa jahmiya waxaa dhala الsuufiya اlilxaadiya waxaa dhala aljahmiya almutakalima dhasha usuushay taqriireen bay dhammaystireen way ka tafriiciyeen waa saas markaad nataqa iyo antaqa kala qaadi weydo oo addoommadii ilaahay uu abuuray falkoodii aad tiri ilaahay baa sameeyey asagaana iska asagaana lagu tilmaami asagaana ku tilmaama oo ka sifaati alqaa'ima aad ka dhigto acyaantii qaa'imada ahayd iyo mufaariqada ahayd ee mubaayanada lilaahi subxaana wa tacaala ahayd haddaad ficilkii iyo mafcuulaadka isku mid ka dhigto oo sifadii iyo mawsuufka isku mid ka dhigto waxaad tahay uun halkaasaa ka laasimaysa jir walbuu rabbi ka hadlay hadalka dadka alla iskale idan waxay noqotay hadalkayga waxaa leedahay hataa halkaan ku hadlayo xasaan waa kalaamullahi baad dhihi le alla iga hadliy sooma kalaamullahi buu noqonaya kuu rabbi ku hadlayna muxuu noqonayaa kalaamullah kafartu billahi haddaan dhaho rabbi muqadare muxuu noqonayaa kalaamullah khamrada isi haddaan dhaho ilaahay naga badbaadiye muxuu noqonayaa kalaamullah waad fahamteen warkaas macnahaasuu sheekhu ilzaamay nimankan waana rasaxade bannaanku yaalla jahmiyadu hore way diidi jireen waagu horuu sheekhu yidhi in ay dhahaan ilaahay baa hadlaya lann waxay fahmayeen wax ka dhalanaya bay fahmayeen asalkii bay taqyiidiyeen oy dhaheen waa sasa lagu wadaya waa lagu baabiiyey waa lagu dilay qisada jacdi ku saabsan dilkiisii iyo qisada min xayu asanad dacfi baa ku jira waad ogtihiin laakiin waa mashhuura waa un la sheegaa kutubta lagu sheegaa wadaado badanna waa sugaan laakiin min xayu asnaac alxadiiiya dacfi baa ku jira masaladan dambe ee wuu yidhi uma inahum saaruu yaquuluuna inahu mutakalimu majaaz waagi hore maba hadlay dhihi jire ruduudda ahlucilmigaa ku badatay ahlu sunnii baa aad u radiyey dowladdii soo jeedsatay mahdi ibnu abi jacfar almansuur baa indhaha caddeeyey daa'ifar buu ka weynay laysa zanaadiqada waa la cabsaday waxaa le inahu ilaahi waa mutakalimun majaazan waa lagu gabadaa waa lagu gabadaa murjicada la dagaalamay fuqaadu fooda geliyeen wakiil sawar bn abdllah almadani yidhi aliimaanu qawlun wa camalun asagoo ujeeda iimaanku waa qowl wa camal camalka laftigiisu wuxuu waa nutq bishahaatayn alqowlu waa shahaadatu an laa ilaha illa allah waalcamaluna waa nafsu nutqika bishahaadatayn isuu kaya celceliyey jugjug meeshaada joog wuxuu diidan yahay inuu khilaafo tacriifka ahlusunna kadibna la qabto ama aad loo caydho axaadiista la warin waayo axmed markuu ogaado inuu wax dhan isku kaya celcelinay xadiikiisa wakii ka tagay fadaraba cala xadiihi wataraka idan waxbaa keenaya inahu mutakalimun majaazan kadib waxay dhaheen uma inahu mutakalimun xaqiiqatan waa muctazilo way qabaan kutubtooda akhriya ittafaqa almuslimuuna cala ana lilahi kalaaman bay ku leeyihin wa annahu mutakalimun xaqiiqatan hadda kahor qoraalka inaad insoo diraan muqaminka wadaysaan baan u malaynaya dhiibmada maxay ka wadaan waxaa la isku hayaa almutakallimu ma man qaama bihi اlkalaam ba mise waa faacilu اlkalaam mucsil ku gaadayaan marka waxay ku leeyihin almutakalim waa faacilu اlkalaami wa khaaliquhu hadalka axadka abuuray ah ee addoommaha ka hadalsiiya ayaa mutakalima wax loogu horreeyana ma aha luqatan ayagaa samaysanaya ma ah adig wey al madhabi waad noqonaysa mutakalim aqiiqata kuma hadlahayo afcaasha anaba iska leh man huwa mutakalim man huwa almutakalimu haa'iban aw shaahidan shaahidan ii kaada sheekh cabdallah haa'iban oo allaan ka hadlaynaa mafaacil اlkalaami wa khaaliquhubaa mise waa man qaama bihi اlkalaamu cinda ahli اlqibla qaatibatan almutakalimu waa man qaama bihi اlkalaam man itasafa biاlkalaam ka wasfin ee faacilka ama abuuraha ma aha mutakalim waxaa lihi waa khaaliq iyo faacil baa la odhan karaa ama alkalaam waa macno meel macaan waxaa u taqa masaadirta sayaalada dhihi jirta soo maaha nafsa shay isbaaba ma ahaba wix baa iskaga khaldamay وqararuu marka dalika waxay ka wadaan buri mutakalim xaqiiqatan annahu khaaliqun lilkalaami fii hayrihi acyaan jugjug meeshaadi joog talbiisku sheeku ka hadlay marka waa radiyey iraadadii buu usoo gudbay iraadada marka madaahib afaraa ku jirto madhab ahlu sunna waljamaca madhab اlmuctazila madhab اlkaraamiya iyo madhab اlkulaabiya alashcariya afarta madhab baa ku jira madhab ahlu sunna hadda khuseeya madhab ahlu sunna iraadadu waa sifa daatiya qadiimaة الnawci mutajadidaة اlaaxaad ama xaadiث اlaaxaad waxaa laga wadaa ilaahay subxaanaه wa tacaala makhluuqaadkan oo dhan iyo kaa'inaadka wuxuu doonay inuu abuuro shay walba xilliga ogu talagalay cilmigiisa shaamilka ah ayaa wuxuu keensanayaa aliraada wuxuu ogaaday inuu dhici doono rabbi waa inuu doono inuu dhaco maalan waxaan ogahay inuu shay hebel u dhici doono anugu haddaanan doonin inuu dhacana ma dhacayo maxaa markaa laazima waa inaan doono inuu dhaco saasaan cilmiga isku khilaafin iyo waaqici idan iraadadu marka min ka waصfin wa ka sifatin waa sifa daatiya taquumu biاllaahi kama taquumu bihi الraxmaةu wاlriضa wاlxikmaةu wاlغadabu wاlcilmu wاlqudratu xagga laakiin marka loo yimaado afraad iyo acyaanta makhluuq kastoo mucayana iyo dhaco walboo mucayana cinda xuduuihi rabbi waa inuu doono an yaqaca huwa binafsihi inuu dhaco idaa iraadada hore qadiimada ahayd waa kalcasmi iraadada xaadiaana waa kalqasdi soma kala duwan walaahi maal alaa fi shahdan ku miaalino waxaa damcday ood go'aansatay bil kadib inaad gaariso aaddo wadaad allo u fiirsaata dabagelisun kuu bixin inaad gaariso aaddaad go'aansatay go'aankaasu qadiim maaha gonaad bixi doontaa bil kadib hada huwa alcasmu annaka turiidu fi lmustaqbali an tusaafira ila ish ilaa gaarisa soddonkii la gaadhay maxaad doonaysaa markaa mayraado cusubaa kugu soo korodhabsa tii weli taagan wadaadda alloo isfahanne aroortii soddonka dhaqaaqle waa inaad xidhxidhato hoteelkii fasaxdo bilalka iska bixiso u diyaargoodo saaka safar cusub niyatulqasri aad ku dhufato sida caamadii qasri baa ii xidhan oo dhaqaaqdo mutamise maa haadihi waa iraada mutajadida lilcamali walilficli walilmakhluuqi اlmucayani iraado qadimana way jirtaa marka loo yidhaha marka aliraada waa sifa daatiya qadiimaة الnawci xaadث الaaxaadi fi اlacyaan inaad fahanteen macnahan ka wadan filaya hada huwa madhab الslf waana macnaha macquulka caqlan wa sharcan wixii kaloo dhan waa iska falsafa iyo safsataad wey muctazila basriya buu sheekhu ka hadlay ku mashquuli may nimanka le ashaacira noogu daran ashaaciri kulaayo maxay dhaheen ilaahay subxaanaه wa tacaala lahu iraadaة waaxidaة qadiimaة taquumu bidaatihi xaadiثa ma aha mutajidana maaha abada lahu iraadaة waaxidaة biالnisbaةi ljamiic اlkaa'inaat واlmakhluuqaat waagii u horaysay ilaahay uu doono waxaanu dhan inuu dhaco tii ahayd unbaa taagan wax isbedeleen ma jiro maxay ka cararayaan maxay ka cararayaan ishkaalkii asalkii faasidka ee ahaa bimaada tuhbitu wujuud allah ilahay jiritaankiisa maxaa ku sugaysaa bixuduuثi اlxawaadiثi wmaa laa yakhruj can اlxawaadiثi fahuwa xaadiثun haddii ilaahay markuu makhluuq walba uu abuuraya bixaddi daatihi fal walba uusan bixaddi daatihi uu iraado khaasa yeelanayo taquumu bihi aliraadaat اlxaadiثaةu almutajadidaةu wmaa laa yakhruj min alxawaadiثi fahuwa xaadiثun waxaa laazima fallahu xaadiثun wahuwa baaطil ijmacan wadaruuratan idan laysa lahu iraadaة xaadiثة wainama lahu iraadaة qadiimaة nooc ma aha nooc haba dhihinba sheekh garaad gebigeeda nooc waxaa kala qaadaa ahlu sunna kala qaadaya tusaale gaban hadda waxaad ku tilmaaman tahay jumlatan lahu iraadaة waaxidaة biالnisbati lijamiici ma siwa awaash waa masale kale iyagaa isku khilaafsan maslatuawaal ay dambayso baxdi kale aygu furin inaad fahanto hor baan rabaa kalaabiyo kalaabiyo warkii ashaaciro ma fahanteen ama almuctazila way kala jabeen baqdido waxay dheen iraadada ilaahi waa waa waxaa weeye wa amruhu wa ficluhu way diidan yihin baqdi waxay dheen ilaahay ma balha iraada sidaas way inkireenba oo muriid baa dhahdaanoo iraada sheeg waxaan ka wadnaa ilahi waxbana waa abuuraa waxna wuu amraa yakhluq wayafcal waya'mur wayanha basriin waxay dhaheen lahu iraadatun xaadiatun laa fii maxallin wad macnuu sheekh kuu sheegay ilaahay iraaduu leeyahay xaadita ah oo shay walba markuu abuuray baxadi daati iraada mutajadida weeye laakiin ilaahay kuma qumayso siday ahlu sunna u dhaheen iraadadii rabbay ku qumaysa waa ka wasmin wa sifatin iyagu waa diideen maxay u diideen asalka qudhigiis lahu iraadaة xaadiثaة la fi maxalin laa taqum bidaatin hadday dhahaan iraada mutajadida xaadia rabbi ku qunta waxay ka cararayaan asalkii ah xuluul xawaadi ee faasidkaa waana asal falsafi ah griiga laga keena xataa muslimiin shuqulkuma laha iyo xataa yahuud iyo nasaaro shuqulkuma laha mutakalimatu nasaara mutakalimatu alyahuud mutakallimatu muslimiinu abulhudal callaaf u horreeyey baa soo ergistay kadibna waa laga sii qaatay basriyi markii warkooda xilli kale faahin doonaa intaan aad fahantaan baa igu muhiimsan fa hada almusanif waa inoo joogo wallahu subxanahu wa tacala